assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo soddonaad ee kitaabka macawleed cunto la siiyo agoon qaraabo weliba ah ama miskiin oo muxuu ahay ciidda yaalla yatiiman daa maqraba oo miskiina daa matraba ثuma kana min aladiina aamanuu watawaasaw bالصbri watawaasaw bاlmarxama kuwaas weeyaan marka caqabada la sheegay muxuu waxaa weeyaan intuu waxyaalahaa sameeyo muxuu haddana uga mid noqon waayo dadka mu'miniinta ahee isu dardaarma ee khayrka iyo sabirka iyo isu dardaarma taas weeye marka caqabada la sheegayahay waana arrin marka culus weeyaanoo nafta ku culus وعn abi هريرaةa رضي الله عنه qال qاla lii رasuuل الlahi sal اه عليه وسلم rasuulka alah wuxuu yidhi man اcتqa رqبة مسلمة qofkii xoreeya adoon qof muslima xoreeya actaqa allahu alla wuxuu xoreeya bikulli cudwin minhu xubin kastoo isaga ka midaba cudwan minhu min annaar xubin isaga ka midaba naarta alla ku xoreeya xataa farjahu bifarjihi xataa cawradiisa cawradiisu alla ku xoreynaya muttafaqun calayh kolkaasu waxaa weeyaan hadday labada nooc isku mid yihiin nin iyo nin hadduu nin nin xoreeyo xubnihiisa xubin xubin buu naarta ka xoreynaya hadday naagi naar xoreysana xubnaheedana muxaa mid xubinba mid buu ku xoreynayaa naarta ku xoreynaya hadduusan nin uu naag xoreeyo nus nus ba lagaga xoreynaya xubnihiisa laba naagood hadduu xoreeyo kolkaasaa jirkiisa oo dhan isagana u wada xoroobaya وعn abi dri radي allahu canhu qala qultu ya rasuula allah أy الأعmaali afضل qala الإiman bاllahi wاlجihaadu fi sabiili الlah qala qultu uma ay riqaabi afضل addoommada la xoreeyba kooda keeba ugu fadli badan qaala anfasuhaa cinda ahliha aw aktaruhaa tamana ka ugu nafiisan ee ay ugu jecel yihiin dadkooda ugu jecel yihiin ee ugu qiimo badan muttafaqun calayh kaasna marka waxaa lamid mid ah kolka <clears throat> waxa maalka ahe la bixinayo ee ka zakada loo bixinayo iyo ka uxiyada loo qalayo iyo ka caqiiqada ilmaha laga qalayo iyo kuwaasuna marka sidaas oo kale weeyaano neefba neefku ka fiican yahay inaad ama soo iibsato ama xerada kugu jira aad soo qabato kaasaa si ajir badan wanka adhiga ugu weyn kolkaad udxaysanayso maxaa mid yaroo baraari iyo waxaadaan soo qabanaya kan suuqaan geynaya kan ii dhaafa oo waxyaalahaas aadan dhihine neefka ugu weyn wanka adhiga ugu weyn aada soo qabato haddii aad muxuuha suuqa tagtana kaad heli karta qiima uguna qiimo badan tabartaaduna ay ku gaadhsiin karto waa inaad ka dhigato <clears throat> wixii dar alle marka loo bixinayaayo waxaa fiican in waxa wanaagsan wax laga bixiyo oo kan soo marray lan tanaalu xataa tunfiquu mima tuxibuun dadkii muxuu aha xoolahooda kuwa inta liita soo bixinayayna waa ka alla eedeynayay oo walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakidihi ila an tuqbiduu fiih laakiin sidaa alla subxaana wa tacaala uu dhahay labadii ilmo aadanna waa kii muxuu ahaayey midkood Eh, wuxuu soo qabanayey eh, qurbaanka samaynayey midkoodii eh, saaxiibu xaqa ahaa xoolihiisa inta ugu fiican buu isagu qurbaan ka dhigaayey nebiguna sala allahu aleyh waali wasalam maalin uu masjidka uu soo galay oo arkay maxayn dadka beeraha leba waxay yeeli jireen beerahooda timirta taylaamo laamo ka soo gooyaan midho leh iyo masjidka sulayeen oo ahlu sufaha iyo dadkaasu ay cunayeen marka markuu arkay laan xun oo timir xun oo dhadharsan oo ay ku taalla nin meesha soo suray ayuu yidhi ina saaxiba hada yaakulu xishfa ywma alxashafa ywma alqiyaama timirtan xun buu cuni doonaa qiyaama isaguna aakhire ku cuni doonaa marka qofku kolkuu wax baxsanayo dar alla u bixinayo wax wanaagsan inuu bixiyo ayaa u wanaagsan <clears throat> baabu fadli اlإxsaani ilى اlmamluuk dhaqaalaynta iyo wanaag u samaynta dadka addoonta la leeyahay loo sameeyo hadda dad addoona hadda la leeyahay iyo ma ay jiraan laakiin shaqaalaha iyo khadamka iyo kuwaasa iyaguna sidaas oo kale ahoo in la dhaqaale qofku wax alla wixii taxta tasarufii ku jira ee isagu uu xukumo ee isagu uu maamulo inuu wanaag u sameeyo oo uu hagaajiyo yaa laga rabaa qaala allahu tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a halla caabuda oo waxba ha ugu shariig yeelina wabilwaalideyn ixsaana labadii idin dhashayna ixsaan u sameeya wabildi lqurbaa ka qaraabanimo saaxiibkaana isagana u sameeyo wanaag walyataama agoonta walmasaakiin masaakiinta waljaari dilqurbaa deriska dhow ama derisnimada ku dhow ama qaraabanimo kole ku dhow waljaari ljunub iyo deriska fog oo isagana ama derisnimo u fog ama muxuu ahaaye qaraabanimo u fog wsaaxibi biljanb saaxiibka dhinacaaga jooga ee meel iskula nooshihiin wabni sabiil iyo qofka musaafirka ah wamaa malakat aymaanukum wamaa malakat aymaanukum waxay gacmihiinu milkiyeen hantiyeenna iyagana dhaqaaleeya intaasoo dhan ba ixsaan u sameeya lale marka aayaddu waxay ka hadlaysaa dhowr nooc bay ka hadasho mid waa cibaadada rabbi alla wuxuu mutaa in keligii la caabudo waxba loogu shariig yeelin midka kalena waxaa weeyaan ixsaan u tar waalidka loo ixsaan falo ka saddexaad waa qaraabada oo loo ixsaan falo inta kalena marka waxaa weeyaan masaakiinta iyo agoonta iyo deriska iyo wax alla waxaasoo dhan in wanaag loo sameeyo aayaddantaadna marka waa min ashmal alaayaat weeyaan oo anwaac cibaadaad kale gadisan ayayna waxba ka tegin wa can ilmacruur bni siwaydin qaal ra'aytu abaa darin radia allahu canhu abu dari alkifaari baan arkay meesha rabada la yidhaha isagoo ku nooloo meeshu ku dhintay goortii dambaa radia allahu canhu wa calayhi xullatun isagoo badad qaba wa calaa gulaamihi midluha addoonkiisiina isaga mxua intoo kale qaba weliba waxay ahayd laba maro oo kala gadisan buu midkood weliba isla qabay laba go midba laba go buu qabay oo kala nooc ah marka afar go oo lababa isku nooc tahay bay haysteen markaasay oo kala fiican markaasay isku barxadeenoo abudarina go wanaagsan iyo gox buu isu xidhay addoonkiisiina sidoo kale fasa'altuhu can dalika arrintaasaan su-aalay weli wuxuu ku su-aalay wuxuu ahaa adeer maad adigu labada go-a isu xidhatidoo isaga aada siisid labadantada duuga ah fadakara markaasu wuxuu sheegay annahu saaba rajulan fi cala cahdi rasuuli llahi sala allau alayh wali wasalam inuu nin ku caraatamay isla caraatameen waqtigii nebiga sal allau alay wasalam ninkaasuna bilaal buu ahaa facayarahu biummihi hooyadii buu ku cayay oo yabna sawdaa buu ku yidhi waxay adoonta madow dhashay ayuu ku yidhi faqaala nebiyu sal slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya waxaad tahay adigu nin oo jaahiliyada ay kugu jirto innaka jaahiliyun muuna dhihin jaahil baxte baa tahay ma aanu dhihine laakiin khaslo jaahiliyad ah ayaa kugu jirto oo midab kala sooca iyo waxyaalahaas iyo nasab kufaanka iyo baadan weli ka bixin shirkiga iyo waxyaalaha kale aad ka baxdid laakiin jaahiliyadii akhlaaqdeedii qaar baa wax kaagaga hadheen weeyaan marka qofka muslimka ahe lagu arko waxyaale aan mxuah waxyaale jaahiliyaddii akhlaaqiyaadkeedii ah fulaan jaahili weeyaan iyo in la yidhaaha ma aheen jaahiliyad baa fulaan ku jirta in la yidhaah weeyaan marka waxaa jirta qof mu'min ah laakiin wuxuu ahaaye wax munaafiqnimo ah ama shirki ah ama gaalnimo ah ama mxua jaahiliyadii ay ku jirto khisaal noocaasi ay ku jirto aan ka takhallusin ayaa jira sidii aan soo maray qofka qaswiga jihaadkii waa kusoo maray qofkii ku dhintay isagoo on duulaanna raacin naftiisana aan ugu sheekaynin duulaan wuxuu ku dhamanayaa khaslan munaafiqnimo ah buu ku dhimanayaa ayib qofka mushrigana waxaa suurowda inuu khasla min khisaali اliimaan inay ku jirto siduu alla yihi subxaana wa tacala wamaa yu'minu akharhum biاllahi ila wahum mushrikuun marka iyagoo mushrikiin aya haddana juz min aliimaani lakin aan wax u taraynin shirkiga ka qaalib ahaaye yaa ku jiray nin waxaa tahay walax jaahiliyadii ay ku jirto hum ikhwaanukum wa khawalukum waa walaalihiin waana hantidiinnii jacalahum allahu taxta aydiikum khawal shayga mamluugaana khawal waa la yidhaahaa shayga khaadinkana khawal waa la yidhaha jacalahum allahu taxta aydiikum alla gacantiinna hoosteeda u yeelay oo idin milki siiyey hadduu doonana idin cagsii lahaa idinka idinka dhigi lahaa kuwa la hantiyo faman kaana akhuuhu taxta yadihi qofkuu walaalkii gacantiisa ku hoos jiro oo walaalkii hantiya falyuطcimhu mimaa yaakul waxa ka siiyo wuxuu cunayo la cuno walyulbishu mimaa yalbas waxa uga huwiyo wuxuu huwanayo xidhanayo walaa tukallifuuhum maa yaglibhum ha ku kalifina wax ka xoog roonoo shaqa ayna qaban karaynin ha u dhiibina fa in kallaftumuuhum faacinuuhum haddaad ku kalliftaan oo mar aada u baahataan shaqo xoog leh inaad u dhiibtaan ha kusii daynina keligooda idinku la qabta muttafaqun caleyh marka dardaarankaa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam ayuu xaqiijinayaa abu derri oo hulaamkiisiibuu isla simayaa isagiibuu isla simayaayo wuxuu xidhanayay naftiisiibuu wax uga xidhay noocuu xidhay naftiisa inuu markaa ka fadilaado oo isaguna muxuu aha laba go-o oo wanaagsan u xidho kana laba go-o duuga ama nooc liitaa u xidho taasuu iska ilaalinaya وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إذا أtىa أحadكم khاadimه بطعاamihi midkiin markuu u keeno khaadimkiisa oo cuntadiisa u keeno fain lam yujlishu macahu hadduuna isla fadhiisina soo fadhiisoo socon aanu dhihin falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn aw uklatan aw uklatayn ha u dhiibo oo gacanta ha u saaro hal mar wuxuu afka geliyo ama laba goor uu geliyo aan hamuumta iskaga bixiyo fa inahu waliya cilaajahu isagaa tawaliyay oo maamulay farsamayntiisii oo muxuu ahaa sanuuntiisii iyo kulaylkiisii iyo waxaas uu ku baxay marka inuu kanuna dhibkii keliya un qaato oo aana dheeftii wax ka helin kana dheefta un iska qaato isagoon dhibkii wax kaga dhicin maaha laba mid un markaa wax ka doorto inuu yidhaaho soo fadhiiso ila cun iyo in haddii cuntadu ay yar tahay riwaayana sidaa dhehaysa in kaana طacaamu mashfuuhan hadduu yahay mid yar oo aan labadoodaba ku fillayn marka kolkaa waxoogaha ka siiyo rawahu الbukhaariy wاlأklaة bdm الhamزati hiy luqma hal mar afka la geliyo baa ukla la yidhaha ama akla haddii la yidhaahana wixii hal mar la cuno wajbada midda ay yidhaahaan weeyaan hal qadaa hal casho hal qura kaasaa aklaa la yidhaahaa baabu fadli lmamluuk aladii yu-addii xaq allahi wa xaqa mawaaliihi qofka hantida ahee la adoonsanayo ee guta xaqa rabbi guta ee cibaadadii rabbi ku lahaa wanaajiya cibaadada mawaalidiisa yani saydiyaalkiisu ay ku leeyihiinna maxaa guta ee khidmadooda si fiican u guta fadliga uu leeyahay can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allau alay waslam qaal ina alcabda idaa nasaxa lisayidihi addoonku haddii uu daacad u noqdo sayidkiisa oo si fiican oo hagar ugu shaqeeyo wa axsana cibaadat allah cibaadada allana uu wanaajiyo falahu ajruhu maratayn ajarkiisu laba goor uu leeyahay muttafaqun calayh wa can abi hurayrata radia allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam lilcabdi lmamluuki almuslixi ajraan addoonkan hantida ehe laleeyahay ee wanaagga sameeya ee shaqada si fiican u qabta ee cibaadadana si fiican u guta laba ajir buu leeyahay waladii nafsa abi hurayrata biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili illah hadduuna jiri lahayn jihaad fii sabiili illah waalxaju wa biru ummi iyo hooyada u baarinimadeed saddexdaa saddexdaasuu iga celinayaayo saddexdaas Eh, hadduuna iga celinaynin addoonnimadu la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto wa ana mamluuk anigu addoonna inaan dhintaan jeclaan lahaa muttafaqun calayh abu hurayra radia allahu canhu khayrkuu jeclaayo kolkuu aan eh, maqlay qofka mamluuga ah eh, ajirka uu leeyahay ayuu wuxuu tamaniyey inuu ajrigaana heli lahaa ajrigaa naftiisa wax ajriyaba inuu ka baxsado ma aanu jeclayn abu hurayra addoonnimada dulligeed iyo marka waxba ma aanu aaba laakiin ajri kale oo eh, ujuur kale oo ka fiican buu iga celinayaa aan ii suurogelaynin baanan u tamaniyaynin mooyaane hadday ii suurobigelayso inaan addoonna ahaado jihaadka iyo xajka iyo cumrada iyo hooyada u adeeggeedii kuwaana aan ka qayb qaato oo aanay iga mancinaynin inaan intoo dhan isku darsado yaan jeclaan lahaayo kaana aan helo muttafaqun calayh وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم المملوك الذي يحسن عباadة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران متفق عليه addoonka mamluuga ee hantidii laleeyahay ee cibaadada rabbi wanaajinaya ee sayidkiisana u gudanaya waxa xaqa iyo waajibahe saaran oo ah nasiixad iyo طaacad iyo shaqayn ah laba ajr buu leeyahay marka ajru ajru ixsaani cibaadati rabbihi wa ajru ah, ah, ixsaani khidmati sayidihi labadaasuu leeyahay mutafaqu calayhi wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allahu alيyh wali wasalam halaaثat lahum ajraani saddex qof laba ajar bay leeyihiin addoonkaa keliya un ma ahee laba nooc oo kale iyaguna waxaa jirta ajri leh rajulu min ahli اlkitaab aamana binabiyihi waamana bimuxamedin sala allahu alayh waali wslam midu waa nin ahlu kitaab oo yahuudi ama nasraaniyahoo diintii nebigiisii horana intii aan diintanteeda ka horraysay si fiican u haystay oo si fiican ugu dhaqmaayay ugu cibaadaysanayay alle subxaanahu wa kama dayacayo camalkaas ee kolku soo islaamay camalkiisii oo maxfuud u ah ayuu kusoo islaamaya kortan inta haddan kusoo islaamay diintana ku camalfalay oo si fiican u qabsaday oo si fiican ugu dhaqmay labada diinood marka mid walbaba cibaadadii ku sameeyey iyo iimaankiisii uu qabsaday ajrigiisii buu ku leeyahay waalcabdu lmamluuk idaa addaa xaqa allahi wa xaqa mawaaliihi addoonkaa la hanti hantida ah haddii uu wanaajiyo oo u guto si fiican u guto xaqa alle iyo xaqa mawaalidiisaba yani sayidiyaalkiisaba warajulun kaanat lahu ama nin oo addoon lahaan jiray faadabahaa faaxsana ta'diibahaa oo adbiyey oo adabteeda iyo akhlaaqdeeda wanaajiyey wacallamahaa wax baray oo qur-aanka iyo mxuha sharciga wax ka baray fa axsana tacliimaha tacliimteedana wanaajiyo si fiican wax baray uma actaqahaa fatazawajhaa haddana xoreeyey oo guursaday falahu ajran isaguna laba ajri buu leeyahayoo inta hantidiisa ahaydna waa u wanaag falay kolkuu xoreeyena waa u wanaag falay oo suuqa kuma sii daynina maanu dayicine isagaa sura isagaa guursaday muttafaqun calayh saddexdaasba qofba marka waxay leeyihiin ajarkooday leeyihiin saddexdaa keliya ma ahee dad kaleo iyaguna waxaa jira ajirkooda lahoo jalaldiin siyuudu si tirtiriyo oo nadmigii xataa uu ku keeno kuwaasaa jira waxaaba ka mid ah xadiidkii xakiim ibni xizaam radia allahu canhu oo isagu faa'iideynaya xataa qofka mushriga ah qofka mushrigka ah wixii khayr ahay uu sameeyey intuu mushrigka ahaa wuxuu leeyahay ajarkeeduu leeyahay xakim ibn xisaam radi allahu canhu kolku soo islaama yani weeyaan hadduu soo islaamo qofkii mushrika ahaa wixii khayraad ahaa oo soo qabtay ee tabarucaad iyo xoreyn iyo sadaqo iyo waxyaalahaas qaraabo xiriirin iyo ahaa ee uu sameeyey waa uu leeyahay ajarkoodii buu leeyahay xakim ibn xisaam radi allahu canhu ayaa wuxuu weydiiyey nebiga sal alla alay slm waxyaala uu ku cibaadaysan jiray ku cibaadaysan jiray buu leeyahay ele marka waxaa weeyaan isagoo mushrig ah jaahiliyadii oo xorayn iyo sadaqa iyo waxyaalahaa ah ajriba ku leeyahay kolkuu soo islaamay markaasu wuxuu yidhi aslamta calaa maa aslafta wixii khayr ahaa ee soo horamarsatay waad ku islaamtay adugu haysta ayaad ku islaamtay marka ajrigeedii waa leedahay baabu fadli اlcibaadati fi اlharj wa huwa اlاkhtilaaطu wاlfitanu wa naxwuha cibaadada fitnada dhexdeeda kolkii qaraaqisha iyo qiraabaadka iyo ay jiraan ee dadka muslimiinta dhexdooda fitan iyo rabshado iyo dagaalo iyo bele ay ka socdaan qofkii waxaas ka hadha ee dagaalladaas iyo fitanta aan ka qayb gelin ee cibaadada rabbi xoojiya cibaadadaasu ajriga ay leedahay وعn معqل بن يسار رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم العباadة في الhجر في الhrج kahجرة إلي رwاه مسلم hrjiguna waa ka isaga fasiray waa waxaa weeyaan waa dagaalada iyo ikhtilaadaadka iyo fitanta iyo kolkii laisku dhexyaacay eyan marka waqtigaa cibaadada la cibaadaystaayo waxay lamid tahay hijro rasuulka alle loo soo hijrooday baa lamid tahay qof rasuulka alle u hijrooday markaasuu lamid yahay qof iska hijrooday oo meel gaala intuu ka tagay meel muslimiina u hijrooday oo keliya un maa rasuulka qofu tagay u hijrooday buu lamid yahay muttafaqun caleyh sababkuna waxaa weeyaan laba arrimood baa meesha ku jirto oo qofkan kada fitnada ka tegay ee cibaadada u go-ayu rasuulka sala alla alay slam amarkiisii bufiyey marka daatadiisii un ka maqan rasuulka daatadiisii oo uu arko oo isaga uu aado un ka maqan mooyaane diintiisii buu hijrooday diintii rasuulka iyo sala alla alay slam iyo amarkiisiibu dabaqay oo wuxuu ka tegay yidhi fitnadana waa ka tegay wixii uu adkeeyey yidhi cibaadadiina waa adkeeyey midda kale waxay tahay cibaadada marka ay yar tahay waxyaalaha eh, eh, qofka wax ku saacidaya ee ku nashaadgelinaya uu yar yahay ee eh, waxyaalaha fitantii iyo rabshadii iyo waxyaalaha xaggooda u jiidaya macaasidii u jiidaya ay badan tahay markuu waxaas intuu khilaafo iimaankiisa uu ku khilaafo iska celiyo uu cibaadadii oo keligii ama in yar iyada isagii uun ay yihiin oo wax ku nashaadgelinaya wax ku caawinaya midna aanu arkaynin uu iyadii xoojiyo way ka saajiri badan tahay saa daraaddeed buu rasuulku sal allahu alayh wali wasalam xadiidka qaarkeed buu wuxuu ku sheegay inuu qofka noocan oo kalihi uu leeyahay konton nin oo asxaabtii ah, nebiga sala allahu alayh wali wasalam ajrigoodii oo kale inuu leeyahay markii la weydiiyeyna markaasu wuxuu yidhi idinku waxaad helaysaan cibaadada wax idinku caawiday rasuulka alla idinla joogo oo idin gubaabinayay oo qur-aanka idinku aqriyay oo ka kaasaad helaysaan iyaguse wax cibaadadii ku caawiya wax warkaale dagaalada soo dhaca warkaale rihballa warkaale waxa nala sameey warkaale belilaqada ka qayb qaado waxaas un waxle mooyaane ma helayaan wax cibaadada ku caawinayo oo saasay marka ajrigu usii badanaya rawahu muslim baabu fadli الsamaaxati fi اlbayci wالshiraaءi wاlأkhdi wاlcaطاء samaaxa waa suhuulada fudaydka iyo muxuu ahay dhib la-aanta iyo qalabsani la-aanta qofka kolkuu wax dadka ka iibinayo kolkuu ka iibsanaya si fududo tartiiba wax uga iibiya oo ama wax uga iibsada ee shiddo iyo mxuaha kan iga ribkaan sameeye ku celcelin iyo waxyaalahaas iyo aan dadka ku dhibin iyo kolkuu dadka wax ka qaadanayo markuu wax siinayo iyo si fudud ula mucaamalooda wa alqadaa'i wataqaadi gudasha wanaag gudid wanaagga iyo gudasha wanaagga yani kolkuu dayn uu ku dadka iyo ka gudanaya u guda lagu lahaa u gudaayana si fiican ugu guda kolkii dayn uu e, isagu dadka u kulahay xaqu ku u dalbanayana si fiican uu qaato u dalbada wa irjaaxi almikyaali waalmiisaan raxinta yani wax lagu daro wax lagu daro e, beegga iyo miisaankaba oo kolkaad marka dadka aad sukor iyo wax u miisaamaysa bariis iyo aadan kolka ay isku taagto kiiladii intayda isku taagto keliya aadan ku daynaynine waxoogaa yaroo muxuu ahay cantooba yarna aada ugu darto miisaankiina beeganu isaguna sidoo kale weeyaan wالnahyi can التطfiif iyo reebidda la iska reebay nuqsaaminta beega iyo miisaanka iyo in la nuqsaamiyo oo ama isagoon weli qumaanta u buuxsamin dirbe laga gambiyo dibta indha saraxaadiyo ama muxuha miisaanka oo saxanji iyo xabag iyo wax lagaga dejiyo ama koombada la yareeyo inta lasoo garaaco gudaha loo soo garaaco laisku dhadhejiyo wax sidaasa mid ah, reebidda la iska wa fadli indaari almuusiri almucsira iyo fadliga uu leeyahay sugidda qofka maalqabeenka ee muusirkii uu ka sugo qofka mucsirkae deynta iska bixi karila aan u qabsanin oo aanu dhihin alaabtaadaan xaraashanaya iyo maxkamadan ku geysanaya waxba aanu dhihine kolku ogaado inuu waxuu iskaga bixiyo aanu haysanin uu yidhaaho goortaad hesha iska ken walwadca canhu iyo ka ridida wax ka rido qaala allahu tacaala wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim wax alla waxaad samaysaan oo khayr iyo wanaag aba alla waa un ogyahay waqaala tacaala ya qwmi wya qwmi awfi lmikyaala wاlmiiزana walaa tabkasu bilqisطi walaa tabkasu الnaasa ashyaa'ahum waa shucayb baa sidaa yidhi alayh الsalaatu wasalaam wayaa qoome wartolkayow awfu lmikyaala waalmiisaana hagaajiya beegga iyo miisaankaba bilqisdi cadaalad si cadaaladu ku hagaajiya walaa tabxasuu ha ka nuqsaaminina ha ka khasaarinina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaalahooda waxyaalaada ha ka nuqsaaminina haka qiibjabina hayna oo muxuu yahay waxaan kakada waa kana yana waa ma fiicna iyo wax sidaas oo markaa ka caydaan iyo inaad ka qiimo jebisaan iyo inay isu dardaaranto aan muxuahaayey wax ku baareeyaan laga iibsanin iyo waxyaala sidaas oo kale ah ha yeelina wa qaala tacaala waylun lilmutafifiin waylun halaag baa usugnaaday sugnaaday lilmutafifiin hoog iyo halaag bay leeyihiin kuwa nuqsaamiya waa kuwa mutafifiintaasuna maxaad iyadayse sii fasiraysee aladiina kuwii weeyaan idabtaaluu markay beeganayaan cala annaasi dadka ay ku kor beeganayaan yani xaq ay ku lahaayeen ay ka beeganayaan yastawfuun iyagu oofsada si fiican uga beegta waidaa kaaluuhum markay u beegayaan aw wasanuuhum amay u miisaamayaanna waxay ka iibinayaan ama waxay mm, mxuaha dayn lagu lahaa ay beegayaan ama u miisaamayaanna yuqsiruun khasaariya kuwaas weeyaan alaa yadunnu ulaa'ika kuwaasu miyayna u malaynaynin annahum mabcuuhuuna in lasoo bixin doono liyowmin cadiimin maalin weyn arrinkaas weyn yaho maalinta qiyaamaha yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinta uu dadku u taagnaanayo rabbi subxaana wa tacaala ee shan kun shan konton kun oo sannadood meel la taagay maalintaa miyayna ka baqin وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أنa رaجuلا أtى النبya صلى الله عليه وaلي وسلم nin baa nebiga u yimid yتaqاadaahu isaga oo ka gudanaya dayn dayn uu kulahaa ka gudanaya faأغلظa lahu waa ku adkeeyey hadalkiibu ku adkeeyey hadal qalafsan buu kula hadlay fahma bihi أصxaabuhu asxaabtii nebiga sal sl ninkii ku hambiyey inay waxyaaleeyaan oo garaacaan faqaala rasul lah sal slm markaasu wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafa faina lisaaxibi اlxaqi maqaalan qofka xaqa lehi hadal buu iska leeyahay waa la isu ogol yahay inuu hadal canaani o xasaas kaga hadle laakiin qofkaasu xaqiisii buuna si fiican u gudanin oo isagoon waqtigiiba la gaadhin bay waqtigaasu ahay uma qaala markaasu wuxu uhi acطuuhu sinan mila sinihi siya da oo da'diisii awr buu ku neef geelu ku markaasu wuxuu leeyahay neefkii si oo kale siya qaaluu markaasu odhan yaa rasuula اllahi laa najidu ilaa amhala min sinihi da mid ka fiican mooyaane qaalin yarbu isagu lahaa laakiin awr weyn oo ah mooyaane wax kale ma helayno ma hayno qaala markaasu hi acطuuhu siiya isagaas fa ina khayrakum kiina idinku fiicani axsanukum qadaa'an waa kiina idinku fiican xagga gudida ah muttafaqun calayh marka awr yaroo qaalin ah oo weli dhoola jabsanin ayuu ku lahaa markaasuna mid baasil ahoo micidii lasoo baxay buu siiyey nebigu sal allau alay wasalam dadka sidaas oo kale yeele ee dadka daynta ku lahaa dayntoodii mid ka fiican siiya kaas weeyaan kuwa marka idinku fiicano nebiguna marka sal allau alay wasalam wuxuu ahaa khayru nnaas duran ayuu ahaa marka saa uu ahaa ka ugu dayn gudu fiican buu ahaa muttafaqun caleyh wacan jaabiri radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal raxima allahu rajulan allah u naxariisto nin samxan oo sahlan idaa baaca markuu wax iibinaayo waida ishtaraa markuu iibsanaayo waida iqtadaa markuu dayn gudanayo dayn uu lahaa u dalbanayaba si tartiib ah dadka ula mucaamala ninka alla u naxariisto waa u ducaynayaa mise raxima allahu alla wuxuu u naxariistay waa khabar ka warramaya nin saa iyo alla u naxariistay rawahu bukhaariy wa can abi qataadata radi allahu canhu qaal samictu rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم yquul man sarahu qofkuu ka farxin lahaa oo jeclaysan lahaa an yunjiyahu اllahu alla inuu ka koriyo ka badbaadiyo min kurabi ywmi الqiyaama shidooyinka maalinta qiyaamaha falyunafis can mucsirin ha u waasiciyo qof mucsira yani waqtiga dib ha uga dhigo mucsirna waa qofka daynta iska bixin karila qof uu dayn ku lahaa oo dayntiisii la gaadhay waqtigeeda oo iska bixin karila waqtiga waxa ugu daro hadduu jecel yahay in kurbadaha qiyaamaha alle ka badbaadiyo aw yadac canhu ama wax ka rido rawahu muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slam qaal kaana rajulu yudaayinu nnaas nin baa ahaa ku dadka wax daymiya nin ummadihii hore ahaa yaa dee meel qabeen ahaayo dadka wax daymin jiray ninkaasuna wax camalahoo kale oo khayra ma aanu lahayn musrif calaa nafsihi buu ahaa wa kaana yaquulu lifataahu khaatimtiisuu ku dhihi jiray idaa atayta mucsiran qof mucsira markaad u tagto fatajaawaz canhu isaga dhaaf lacala allaha an yatajaawaza cana waxaa suurada inagaan dembigeenna alla isaga keen dhaafe falaqiya allaha markaasuu alla la kulmay oo fatajaawaza canhu alla waa isaga dhaafay muttafaqun aleyh dhaafitaa uu dadka u dhaafi jiray u naxariisan jiray ba isagana alla naxariistay khalqiga alla u naxariisan jiray alla ugu naxariistay wa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qala qaala rasuulu lah sal ly slam xusiba rajulu miman kaana qablakum waxaa la xisaabay nin oo dadkii idinka horreeyeyabaa inta uu dhintay baa malaa'igta xisaabtay falam yuujad lahu min alkhayri shay wax khayra looma helin laa soom walaa salaad walaa kada ilaa annahu kaana yukhaaliطu nnaas yani yucaamiluhum dadku la mucaamiltami jiray oo nin maalqabeenu ahaa wa kaana muusiran qani buuna ahaa wa kaana ya'muru gilmaanahu addoommadiisa iyo khaadimiintiisa buu wuxuu fari jiraye shaqaalihiisa an yatajaawazu cani lmucsir inay isaga dhaafaan qofka mucsirka ah qaala allahu caza wajalla markaasu wuxuu yidhi naxnu axaqu bidalika min minhu annagaa taa kaga xaq leh annagaa taa fadligaas iyo muxuu ahaayey tafadulka annagaa kaga xaq leh tajaawazuu canhu isaga dhaafa rawahu muslim wacan xudayfata radia allahu canhu qaal utiya allahu alla waxaa loo keenay tacaala bicabdin addoon oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid ah aataahu llahu alle uu siiyey maalan xoole uu siiyey addoon addoomihiisa ka mid hoqaniyaho maal uu siiyeybaa loo keenay faqaala lahu wuxuu ku yidhi maadaa camilta fi dunya maxaad adduunyadu ku camalfashay waxaasoo maalan ku siiyey qaala markaasu wuxuu yihi nabiguna sal sl laa yaktumuna allaha xadiidan alla wax ka qarin maayaan addaasu soo deliishaday yani waa qiranaya hadduu isku dayo inuu qofki isku dayo inuu inkirana adimadiisa alla ka hadlinaya xataa malaa'igta waxay ka soo qorteen qofkii beeniya Eh, adimadiisa ka hadlaya marka wax ma qarin karayaan laakiin kolka hore waa isku dayaya qaar dad baa isku dayaya inay inkiraan qaala markaasuu wuxuu uhi ninki yaa rab aataytanii maalak maalkaagii baad isiisay fakuntu ubaayicu nnaasa dadkan wax ka iibin jiray wa kaana min khuluqi akhlaaqdeeda waxaa ka mid ah aljawaaz isaga dhaafid dadka fa kuntu atayasaru cala almuusir waan isaga fudaydin jiray qofka maal haysta oo wixii uu keenaa baan ka qaadan jiray hadba wixii yare ka horay iyo waqtiga iyo maana ku dhibi jirin waundiru lmucsir qofka mucsirka ana waa ka sugi jiray faqaala tacaala markaasuu yidhi ana axaqu bidalika minka kaas aniga kaaga xaq leh tajaawazuu can cabdi addoonkayga isaga dhaaf allahuma tajaawaz canaa bifadlika wkaramik faqaala cuqbatu bnu caamir cuqbatu bnu caamir iyo wa abu mascuudin alansaari radi allahu canhuma iyaguna waxay yidhaah ya so kama ayo waxay yidhaaheen oo meesha joogay ba waxay yidhaheen kolkuu xudayfa xadiidkaa ku warramay haakada samicnaahu min fi rasuuli llahi sal sl yani min fami rasuuli lah sal ly slam xadiidka abu mascuud ee kankada ka horreeyay qisu ahaa yuu lahaayo qisadiisaasu waxay ahayd nin uu dayn ku lahaa nin uu dayn ku lahaa yuu u yimi markaasuu gurigiisuba hor yimid oo markaasuu u dhawaaqayo markaasaa la yidhi ma joogo qariya buu yidhi oo ma jooga dhaha ya may waa abu mascuud kale markaasaa mar dambaa wiilkiis wiil yaro u dhalay baa soo baxayoo markaasuu yidhi aabbaha ku jira markaasuu wuxuu yidhi masarta hooyadaybu ku dhuumanaya markaasuu u dhawaaqo oo yidhi soo bax waan ka ogaa inaad joogto waa soo baxay markaasuu yidhi maxaa kugu kallifay inaad iska qayqariso markaasuu wuxuu yidhi dee saaxiibkii rasuulka sala allahu alayh wali slam baa tahay inaan been kuu sheegana oon ku meermeeriyana waan kaala xishooday dayntaadii waxa ku bixiyana ma hayo ma allaa kugu oga taas miya sidaas haa markaasuu warqadiisii intuu tirtiray daynta ku qoray yuu yidhi markaad hesho un iska keen markaasuu xadiidka kale u wariyey وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsul اه صل ل sلم man أndara mعsirا أو وضca lahu qofkii suga ka suga qof mucsira oo dayn uu ku lahaa ama wax ka rida أضلh الlah يومa القiyامة alla wuxuu hadhiyaa maalinta قiyaamaha taxta dili carshihi carshigiisa harkiisa hoos hariya yowma laa dila ilaa diluhu maalinta aanu har jirin harkiisa mooyaane rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu صaxiix waana saa u sheegay xadiidku saxiix weeyaano saxaxu albani fi saxiix jaamic sagiir xadiidkan kada marka waxaa weeye toddobadii hadda ka hor aan soo marray xadiidka abu hurayra aan kusoo marray ee harka carshiga la harinayay mid lagu daraayo weeyaano waa mid kale oo dheeraada oo muxuu ahay ku noqonayaan sideed ay ku noqonayaan wa an وعan jaabirin radi allahu canhu ana nebiya sal ly slam ishtaraa minhu baciiran nebigu sala allahu alيyه wali slam jaabir buu awr ka iibsaday biwaqiyatayni laba uqiyadood buu kaga wariyey kaga iibsaday waqiyaduna kolkaas afartanka dirham afartanka dirham baa la dhihi jiray waqiyad wa dirhamin aw dirhamayn fawasana lahu waa u miisaamay oo faarjaxa waa u rajaxay yani waxba ugu daray nash waxaa la yidhahdaa nus oo ugu daro nus dirham mutafaqan bilaad buu wuxuu faray inuu u miisaamo oo uu wax ugu daro awrkana waa siiyey weliba awrka uu u celiyey wuxuu ahaa xeeladuu nebigu sal ly slm uu samaynayey inuu jaabir wax u taro oo marka haddana uuna ka dhigin sidii wax miskiinahoo lagu sadaqaysanayiyo markaasu wax ka iibsanaya intuu iska dhigay oo kolkuu lacagtii siiyey yuu awrkaagana qaado wa can abi safwan سuweyd بn qaysi radي الlaه عanهu qaal jalabtu ana وamkramaة اlcabdi bazdan min hajar jalabtu waxaan ka keenay ka soo dhoofiyey aniga ninkaa makhramat alcabdi la yidhaaho bazan dhar baan keennay min hajar hajar baan ka keennay waa qaryo oo baxrayn ku taalla hajar la yidhaahaa oo eh, muxuu ahaayey mashhuur ku ahayd cashuumada samayntooda iyo dhul biyo badan oo sidaas ahayd oo mahmaahdoodana ka mid ahayd Eh, qofkii meel wax aan looga baahnayn u iibgeeya bay waxay dhihi jireen ninkaas wuxuu la mid yahay ka mustabdici ilmaa'i ilaa hajar nin hajar biyo u iibgeynaya ayuu qofkaasu la mid yahay bay dhihi jireen halkaasaan marka dharka keennay fa ja'ana nebiyu sala allau alay slam nebigaa noo yimid fasaawamanaa wuxuu naga gorgoriyey bisaraawiila sarwaal buu naga gorgoriyey wa cindii wazaanun waxaana agtayda joogay mid wax miisaama lacagta waa la miisaami jiray yazinu biاljri oo ujro wax ku miisaama in miisaan haysto oo dadka wax kala iibsanaya u miisaamo oo dadku qofku u miisaamaba wax ka qaata yaa nala joogay faqaala nabiyu sala allahu alayh waali w slam markaasuu nebigu ku yidhi nink lilwasaan kii wax miisaamayay buu ku yidhi zin wa arjix miisaam oo wax ugu dar kolkaana marka ma aanu garanayn wuu la yaabay oo ninka kada nin wax gadin iyo wax sidaasa yidhaah mooyaane nin wax ugu dar yidhaah maba ana arki jirin markaasa kolkii loo sheegay inuu rasuulka alla yahay salى الlaه عalيه wasalam aad iyo aad arrintii ugu bogay <clears throat> rawahu abu dawud وtirmidi waqala xadiiثun xasanu صaxiix waa sidaa uu sheegay marka xadiidku صaxiix weeyaano صaxaxu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir <clears throat> intaasoo axaadiid oo hadda aan baabkan kada ku soo maray waxayna tusinaysaa fadliga uu leeyahay mucaamal wanaagga mucaamal wanaagga xagga beeca iyo shiraha iyo wixii lamida iyo deynbixinta iyo deyn gudashadii ay leeyihiin iyo xumaynteedu muxuu ahay dembiga ay leeyihiin qofka oo mucaamalkiisa la xumay waxaa marka jira dad cibaadada rabbi ay cibaado iyada u yaqaanaan soomka iyo salaada iyo qur-aan aqriska iyo muxuu ahay cilmi dhegaysiga iyo waxyaalaha wardiga iyo aada iyo aad u badiya dadkana si xun ula dhaqma si xun ula dhaqma oo hadday wax ka iibsanayaan hadday wax ka iibinayaan wax deeminayaan hadday meel iskala wada shaqaynayaan dadka xuquuqdooda ilaalinin oo aan moodayninbaba inay cibaado ay tahay cibaado la gudanayo inay tahay oo ajri ay leedahay mucaamalka dadka wanaajintiisu dadkaasa dad noocaasa ah baa jira oo aad isleedahay dadka cilmaaniyiinta ihiyoba xagga mucaamalka dadka ku dhaama dadka noocaasu marka waxaa weeyaan cilmiga ayay dhan keliya ka fiiriyeen inay dhan walbaba marka ka fiiriyaan oo ogaadaan wax la wixii dar alla loo sameeyey ee shay wanaagsan oo dhan baba in janno lagu galayo nin baan hadda soo maray janno ku galay mucaamal wanaaggiisa keliya uu khalqiga alla u naxariisanaya si fiican wax uga iibinaya si fiican wax u qiimaynaya daynta qofkii uu ku leeyahay sidau u geli jiray iyo keliya un dayn ku galay ku galay janno ku galay marka waaas waxaana dhici karta dad cibaadaad fara badan leh oo macamulxumadaas uun ku gala naar ku gala inay jiraan oo dadka intay dulmihi jireen dadkii aan soo marray hadda ka hor soo marray walciyaadu billaah gelayo oo looga qaadayo xasanaadkoodii dadka ay dulmiyeen looga qaadayo oo xuquuqda dadka bilaash ku cuna shaqaalaha ay muxuu eh, shaqada u qabtay iyo aan si fiican shaqaayadooda aan u siinin aan khaadimiintoodiiyo si fiican aan u dhaqaalaynin dad noocaasa waa marka laakiin masjidka waqti hore ku kalaayo salaada waqti hore u toosay oo qur-aanka muxuu ahay dadkaasna marka waxaa laga yaabaa waa loo baqaayo in camalkoodaas dad kale uu qaato ayaa looga baqaa marka ha iska ilaaliyeen dadka xuquuqdooda dadka muslimiinta xuquuqdooda aad iyo aad ha la ysaga ilaaliyo aad iyo aad ha loo daryeelo kitaabu lcilm qaala allahu tacaala wqul rabbi zidnii cilma waxaad dhahdaa rabbi ou cilmi ii ziyaadi deh alle rasuulkiisii aclamu khalqi ahaa ayuu wuxuu amrayaa inuu alle ka dalbado cilmi inuu ziyaadiyo liannahu fawqa kulli dii cilmin caliim cilmiga lagama wada salgaari karo wa qaala tacaala qul hal yastawi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaabi walkasii raacsan waxaad dhahdaa miyay siman yihiin kuwa wax yaqaaniya iyo kuwan wax aqoonin ma sinno oo waxaan waana qaata dadka caqliga leh wa qaala tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat alle wuxuu sare u qaadayaa kuwiina mu'miniinta ah iyo kuwa cilmiga la siiyeyba darajooyin marka kuwa cilmiga la siiyey waxay ka mid yihiin kuwa maa muminiintay ka mid yihiin mu'miniintay ka mid yihiin marka mu'miniinta iyagoo soo galay baa mar labaad gaar ahaan loo sii sheegay kaasoo kalena waxaa la yidhaha dikru lkhaasi bacda alcaam baa la yidhaahayo waa inay maziye inta kale ay kasii leeyihiin ee fadiilo ay kasii leeyihiin marka dadka mu'miniinta ah had iyo goor darajo alla ah, agtiisa way kuleeyihiin caamadooda iyo culimmadooduba laakiin kuwooda cilmiga leh ayaa kasii sii sita bu alla leeyahy subxaanahu wa tacala oo darajooyin sii dheer wa qaala tacaala innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa alla waxa un ka baqa addoommadiisa inta culimmada a ah keliya ka baqda oo sidii la rabe oga baqda cilmiga kada marka la sheegayana ma aha cilmu shariica keliya ma ahee Eh, wax alla wixii cilmi naafic ah oo dhan oo tibi iyo handase iyo ziraaco iyo muxuu ahaye wax alla wixii cilmi naaficaba ah barashadiisu geology iyo tacdiinka iyo waxyaalahaas o dhan kulligood waa wada eh, mxuaha waxyaalaha haddii ay wanaagsan tahay ee fadliga lagu helaya weyo taana waxaa u daliila aayadantada hadda ugu dambaysay aayadda suurata faatir ku jirtaihi maxay ka hadlaysay oo aayadaha ka horreeyay siyaaqeed iyo muxuu ahaa waxay ka hadlaysay طabaqaati اlardi iyo waxyaalahaasay ka hadlaysay oo وmin الجibaali judad biid وxmr mkhتلف alwaanha وغraabi bsuud وmin الnaasi والdawaabi والأncaami mkhتلف alwaan ajnaasta nabaataadka iyo muxuu ahay bani aadamka iyo xayawaanaadka iyo dhulka iyo buuraha iyo waxyaalahaas bay aayaduhu ka soo hadlaysay iyo roobka iyo markaasu alla subxaanaه وataعaalى uu yihi inama ykشha اllaha min cibaadihi الculamaa marka waxyaalahaas culumta kowniyada a la yidhaaho ee makhluuqaadka alle siduu yahay iyo siduu u samaysan yahay iyo siduu nidaamka alle daqiiq ahe u socda iyo barashadoodu waxa weeyaan tu aad iyo aad mxuha qofka iimaankiisa u weynaysa weeyaanoo dad gaalo ohoo culumtaasun intay ku takhasuseen awal hore iska gaalo mulxidiin iska ahaa oo markay waxaas aad iyo aad ay u dhex galeen badaha iyo buuraha iyo waxyaalahaas ay aad nidaamkooda u darsiyeen dhagxanta iyo macaadinta iyo ay arrintaasi u hogaamisay iimaan u hogaamisay oo soo islaamay ayaa jira ama iyagoon xataa soo islaamay diinta soo gelin laakiin inuu jiro wax quwad waxankada ka sarrayso oo waxankada oo dhan iyo dabirayso oo waxaanu bilaash aanu isaga dhicin fahmay ayaa iska jira <clears throat> laakiin kuwa sadxiga ee kuwa muqalidiinta ee waxyaalahan ay gaaladu qorqoreen iyo waxyaalahaas un akhrisanaya ee sadxiyiintuhu iyagu marka waxaa laga yaabaa ilxaad iyo waxyaalahaasu inuu uhogaamiyo ay isla weynaadaan laakiin kuwa culumtaas aad ugu takhasusay aad u dhexgalay kuwaas iyagu marka eh, cadamada alle iyo iyaga xaqaaradooda iyo eh, muxuu ahay waxyaalahaas oo kale ayay ku fahmaan ah, waa kuwa raasikiinta fi lcilmi allo ah ku sheegay kale ka mid wa an mucaawiyaa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allau alيyh wali waslm man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin muttafaqun caleyh qofkuu alla khayr la doono wuxuu ku kasmaysiiyaa diinta diintuu ku kasmaysiiyaa ee culumta shareecada yuu baraa wahuma faqihnaa fi diinina wahuma faqihnaa fi diinina wahuma faqihnaa fi diinina marka saasna macnaheedu waxaa weeyaan qofkuuna khayr alla la doonin wuxuu jaahil fii diinihi buu ka dhigaa waxa kale marka eh, inkastoo yaqaanaba qof aan diintiisa waxba ka aqoonin ayuu alla ka dhigaa muttafaqun caleyh وعn abi hurayra an abi can ibni mascuudi radي allahu canhu qal qala rasul lah sl ly slam laa xasada ilaa fitnatayn kamasha ma jirto ilaa laba mooyaane rajulu aataahu allahu maalan fasalatahu calىa halakatihi fi اlxaq qofu alla maal siiyo ou ku dhaqaajiyo maalka ku bixintiisa xaqa uu ku bixiyo baatilka aanu ku bixinin warajulu aataahu allahu alxikma qof alla cilmi naafic uu siiyey fahuwa yaqdii biha wax ku kala xukumaya dadka wayucallimuhaa barayana dadka meel iskala fadhiine dadka labadii qadiya isku qabsatana si xaqa ugu kala saaraya cilmigiisa ku kala bixinaya eh, mxua dadka jaahiliintana jahli ka bixinaya oo aqriyaya oo waxbaraya muttafaqu caleyhi walmuraadu bilxasadi alqibda wa hiya an yatamanaa midlahu inuu isaga oo kale inuu noqdo jeclaystabaa qibda la yidhaahaa oo iyada xasadka laga wado amaa xasadka xaqiiqigihu waxa weeyaan qofka in uu eh, nicmada loo quloo quloo loo quunsado weeyaanoo in alla ka zuuliyo oo dhaafiyo lala tamaniyo tamani zawali nicmat اlgayr bay iyada ku fasiraan marka وعn abi muسى radي allahu canhu qala qala النabiyu slى الlaه عalيه alي وsلم maثlu ma bacثani اllahu bihi min alhuda wاlcilm waxa alla igu soo bixiyey oo cilmi iyo hanuunihi wuxuu la mid yahay ka maثali kaytin sidii roob oo kale asaaba ardan oo dhul helay fakaanat minhaa ay ka mid ahayd dhulka طaa'ifatun طayiba qayb wanaagsan oo ciid wanaagsan leh qabilat ilmaa bihi aqbashay oo liqday oo ku anbaxday faanbatat oo bixisay alkala-a daaq iyo walcushba alkaiir doog fara badan bixisay wa kaana minhaa iyadana uu ka mid ahaa ajaadib kuwa mxua meela godad ah meela dhagxan lahoo godan oo biyo qabata ah amsakat ilmaa oo biyaha qabatay oo biyaha aan liqaynin iyadu ciid ma dhagxan weeyaan salaxyo ah fa nafaca allahu biha annaasa dadka alla uu ku anfacay fasharibuu minha ay ka cabbeen wasaqow ay ka waraabiyeen xoolahoodii wasaracu ay wax ku beerteen oo intay taliya ka jeexeen ay ku beerteen ama mutareynka ay saarteen buxeyrado waaweyn markay noqotay ay wax ku beerteen wa asaaba طaa'ifatan minha ukhraa mid kale uu helay inamaa hiya qiicaan oo ah meel muxuu ahayey lama degaan ahoo laa tumsiku maan biyo aan qabanaynin biyo aan qabanaynin biyo ka qulqulayaan ilan ma godne walaa tumbitu kalaan daaqna aan soo bixinaynin lianna ma leh ciid ma lehe saddexdaas ay u kala qaybsantay fadalika kaasu mahalu man faquha fi diin illah kuwa mxua ku kasmaysay diinta allah sifadiisii weeyaan iyo tilmaantiisii wanafacahu u anfacay maa bacani illahu bihi wixii alla igu soo diray ee cilmigii yahuudiha u anfacay facalima bartay oo u callama dadka baray waa kii hore oo u fadli badnaa wa mahalu man lam yarfac bidalika ra'san qofka aan arrintaas madaxa kor ugu qaadin ee aan ku camal falin yani intuu oo laakiin lamid ah kii dadka u qabtay biyaha u qabtay dadku ku intifaacayeen isaga marka dadku wuxuu sheeg sheegayaa laakiin isaga kuma camalfalaayo kaasna marka waxaa weeyaan waxa dadkaa ku intifaacaya isna ma kuma intifaacin dadku wuxuu sheegayaa dadki wuxuu sheegaya baa ku camalfalaya inay janno ku galaan ay suurowdo isagana inuu naar ku galo ay suurowdo walciyaadu billah oo kii xadiidkii aan ku soo marray xadiidkii usaama bni zayd radia allahu canhu qofkii caalimka ahaa caalimka sayi ahaaye naarta galay ee ahlu naarka kusoo ururayeen iyo hadalladuu dhihi jiray khayrkaan idin fari jiray anna ma samayn jirin sharkana waa idinka nahyin jiray anna waa samayn jiray ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum antum tatluuna kitaaba falaa tacqiluun kuwa lagu yidhi oo kale ah iyo oo kii xadiidkii aan ku soo xadiidkii usaama bni zayd radia allahu canhu qofkii caalimka ahaa caalimka sayi-a ahaaye naarta galay ee ahlu kusoo ururayeen iyo hadalladuu dhihi jiray khayrkaan idin fali jiray anna samayn jirin sharkana waa idinka nahyin jiray anna waa samayn jiray ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum antum tatluuna kitaaba falaa tacqiluun kuwa lagu yidhi oo kale iyo walam yaqbal yani wamahalu man lam yaqbal qofka aan aqbalin oon iskaba xilsaarin oo aan baran qaadanin huda allahi aladii ursiltu bihi kana waa ka ugu dambeeyey oo ka aan biy biyana aan qabanin baadna aan soo bixinin kaasuu lamid yahay qofka aan jaahilka ahe isago aan sharcigii alle iyo wixii rasuulka alle kusoo dejiyey aan waxbaba ka baranin muttafaqun caleyh وعn سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صل ل سلم qاla لعلي رضي الله عنه فوالله لأn يهدي الله bka inuu alla sababtaada ku hanuuniyo رaجuلا waaxida nin keliya yaa khayru laka kaaga fiican min xamuri nacam geel gudguduudan muttafaqun calayh waana soo marray qaswatu eh, xunayn ee eh, bahashii khaybar inay ahayd isagoo riwaayadan iyo riwaayatu abi hurayra labadaba leh oo faahfaahsan ayaan soo marray qof keliya oo sababkaaga alla kusoo hormay marka qof keliya oo jaahil ahaan jiro ood wax barto qof eh, muxuu ahay faasiq ahaan jirto tooba alla sababtaada ugu soo hanuuniyo yaa kaaga fiican adiga oo manaafic badan oo adduunyaha yeesha ama adigoo xoolo badan sadaqaysta وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma أن النبy صلى اه علي سلم qاal بلغوا عnيi wlow آية وxadiثوا عن بني إسرائيل ولا xرج وmن kdba عlya متcamida falyتبوأ مqعdh min الناar iga gaarsiiya dadka walow aayad kaliba ahaade qof walaba wixii aad baratay eed hubto dadka gaadhsiiyo ha qarinin hal aayad kale qofka yaqaanow hal xadiid kale qofka yaqaano hal mas'ale kale qofka yaqaanow dadka u sheeg aan aan aqoonin laakiin bisharti waa inuu yaqaano middaa iyadaa u sugan tahay laakiin inuu noqdo hal mas'ale iyo dhowr mas'ale iyo hal xadiid iyo waxyaalahaas iyo hal kitaab iyo isagoo aqrisan inuu dadka sheekh iyo caalim isaga dhigo oo mufti isaga dhigo oo muxuha daaci baan ahay uu yidhaahaa taasu ma aha wixii uu yaqaano inuu isxaqiro oo yidha anuu cilmi ma aqaano anu sheekh ma taasna maya mas'aladii uu yaqaanay hubana waa inuu sheego wuxuuna aqooninna waa inuu ka joogsado isagoo oon qumaati heer fiican u gaadhinna aanu dadka isaga dhigin horjooga iyo muxaa sheekh iyo waxyaalahaas aanu isaga dhigin waxadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj bani israa'iilla ka sheekeeya oo ka warrama oo qisooyinkoodii sheega mxaa riwaaya waxay dhahaydaa waxay ahaayeen dad oon waxyaalo cajaa'iba leh bay ahayen waxyaalo qisooyin la yaab leh ayaa ka dhici jiray banu israa'iilka kolka la ka warrama oo walaa xaraj yani dembi male ka warrankaad ka warran tahay weeyaan saddex nooc bay kale yihiin waxyaalaha israa'iiliyaadka la yidhaaho banu israa'iilka ay ku sheekeeyaan ama kutubahooda ay ku qoreen waxay yihiin saddex nooc nooc waxaa weeyaan mid sharcigeenna u waafaqay oo sharcigana iyo isagoo ay iskaga mid yihiin marka kaa sharcigeennaan ka raacaynaa mooyaane kutubahooda ka qaadan mayno miduna waxa weeyaan wax sharcigeenna uu ku sugan yahay in la nasakhay oo kaasna marka waxaa weeyaan ama uu beeniyeyba oo waxa iyagu iska samaysteen uu yahay wax sharcigooda inaanu ahayn sharcigeennu caddeeyey kaasna marka kaga warrami mayno oo ka qaadan mayno ka warin mayno midka saddexaad weeyaanka la leeyahay walaa xaraja la leeyahay oo waa waxa iyagu ku warrameen sharcigeennana wax beeninaya iyo wax ayidaya midna aanu ku soo aroorin ee iska suurowdo inay runtoo tahay iyo inay beentoo tahayba iska suurowdo kaasoo kalena waa kuu yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam banuu israa'iil hana u rumaynina hana ku beeninina ee waxaad dhahdaan aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahim sidaa dhaha waman kadaba calaya mutacammidan qofkii ugu been abuurta isagoo u camdiyaya oo og waxa inaanan dhihin qofkii ismoodsiiya isagoo kuma jire falyatabawa maqcadahu min annaar haka mxuu ahaa ka diyaarsado booskiisa naarta haka diyaarsado rawahu lbuhaari marka ahlu naar weeye qofkii nebiga sal alla alay slam ku been abuurta xadiidka nebiga sal lla alay slam been abuuradkiisa kadigiddiisa oo inuu ahlu naar yahay sheegayaana waa xadiid mutawaatir weeye xataa bacdu alculamaa waxayba qabeen inuu ku gaaloobayo qofka nebiga sal alla alay slam ku been abuurta waxaa la mida isaga ka mutacamidka ah ka u malaynaya dani qawi ah waa kan xadiidkii waa kii dhahayay qofkii iga sheega xadiid uu u malaynayo inuu been yahay waa beenaalayaasha yuu ka mid yahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal man salaka طariiqan qofkii jid qaada yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku dalbaayo sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna waxa alla u sahlaa u fudaydiyaa jid uu jannada ku galo allahu akbar allahu akbar xadiidkana eh, muslim baa wariyey laba gooroo horaanu soo marray kun iyo labaatan iyo saddex iyo boqol iyo afartan iyo shan wa canhu radia allahu canhu ayضa ana rasuul lah sal slam qaal allahu akbar allahu akbar man dacaa ilaa hudan qofkii wax hanuuna dadka ugu yeedha kaana lahu min alأjri midlu ujuuri man tabicahu ajirka wuxuu ku leeyahay inta raacada ajirkooda oo kalu leeyahay laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a rawahu muslim qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh ali wasalam idaa maata bnu aadam markuu dhinta ina aadam inqataca camaluhu camalkiisu waa go-ah ilaa min halaain saddex xaggood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqad socota waa mid uu la baxay intuu fayooba oo noola uu la baxay oo nafcigeedi uu daa'im yahay oo daatadeedii ay joogto weeyaan ama tarankeedii waxaa uu joogo oo cilmi yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco oo waladin saalixin yadcuu lahu wala salaaxan hadda waxaa laga wadaa salaaxi guud baa laga wadaa iimaanka ahaa waalid mu'minaha u duceeya maxaa aabbahay u dambi dhaaf hooyada u dambi dhaaf sidaas yidhaaha ila waalidka muslim saddexdaas marka camalkooda iyagoo soconaya saddexdaasna marka way kasii badan yihiin waa kaan xadiid hadda ka hor aan ku soo marray qofkii u dhisa martida guri u dhisay iyo kii webi soo jeexay kali soo jeexay iyo kii barkad qoday iyo ceel iyo laga cabaayey iyo masxafkii dhaxalsiiyey iyo waxyaalahaas dhan inkastoo ay sadaqada jaariyada amhiladeeda inay soo galaan ay suurowdo وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ma فيها إلا ذikر الlahi وma wاaلاah وcاalما أو متacalما adduunyadu waa mid nacladan waa mid khayr lee ahoo khayrka ka fog weeyaan oo alla muxuu uu fogeeyey ilan lacnada waxa macnaheeda asalkii waxa weeyaan waa dardiga iyo erinta weeyaan malcuuna maa fiiha wax dhexdeeda oo dhan ku nacladan yahay weeyaan ilaa dikra allahi dikriga alle mooyaane wamaa waalahu iyo waxa la xidhiidha mooyaane wa caaliman aw mutacaliman qof caalim oo cilmi leh ama qof cilmi leh qof cilmi baranayo arday ah rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waana sidaa uu yihi hawe xadiidku xasan weeyaan xasanu ligayrihi weeyaan oo xasanahu sheikhu lalbani fi saxiix jaamic sagiir xadiidkan kadana waa soo maray sidaan kii ka horreeyeyba isagana waan soo maray oo hore lambarkiisu wuxuu ahaa sagaal boqol iyo afartan iyo sagaal buu ahaa wa canhu radi allahu an wacan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal lla alay slam man kharaja fii طalabi اlcilmi fahuwa fii sabiili اllahi xataa yarjic qofkii u baxa طalabu lcilmi u baxa wuxuu jihaad fii sabiili اllahi buu ku jiraa ilaa uu ka soo noqdo rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan taasuu yidhi imam tirmidi radi allahu canhu xadiidkuna waa daciif dacafahu fi eh, silsilat axaadiis daciifa wa mishkaat almasaabix wagayrihima waxaana ugu wacan ah, ah, sanadkiisa maanu sheegin qofka sanadkiisa ku daciifiye ah. wa wuxuuna leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay eh, shaahid buu leeyahay oo macnaha wuxuu weeyaan xadiid abi hurayra radi allahu canhu man jaءa masjidii hada lam yaatihi ila lkhayrin yatacalamuhu aw yucallimuhu fahuwa bimanzilati mujaahidi fi sabiili اllah wasanaduhu xasanu wasaxaxahu ibnu xibaan kaasaa shaahid a buu lehay lakin shaahid naaqisa weeyaan kanu meel mucayan uu sheegayaa masjidka nebiga sal l slm fadligiisa ayuu sheegayaa mooyaane alab alcilmi oo dhan ma wada sheegayo alab alcilmi marka waa leeyahay fadli waa leeyahay waa kan xadiidkii safwaan ibni casaal iyo aan kusoo maray laakiin inuu mujaahid yahay ilaa uu ka soo noqonayo taas iyada daciifa weeyaan wacan abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu can rasuuli llahi sala alla lay slam qaal lan yashbaca mu'minu min khayr qofka mu'minkii khayr kama dhargo xataa yakuuna muntahaahu ljanna ilaa nihaayadiisu ay jannada noqoto uu janno ku galo waxaa weeyaan khayr kama dhargaayo waxay khayr ahe marka uu arko dhan ba waa samaynayaa ilan ma oga ku jannada ku galayo inuu yahay sida cabdullahi ibn mubaarak raximahullah ayaa waxaa laga sheegay inuu isaga oo caalim abuu haddana faa'idahu maqlaba oo qoranay markaasaa la yidhi ilaa mataa taktubu alcilm markaasu wuxuu yii ma garanayo kaan jannada ku geli lahaa inuu cilmigan hadda ka hor bartay yahay iyo kaan danbeen baranaya inuu yahay wax cilmi oon marka aan baran karayo oon ka tegayaa ma jiro rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan saasuu yidhi tirmidi lakin xadiidku waa daciif isaguna ibn xibaan ba xadiidka isagana wariyey wadacafahu alalbani fi daciif jaamic sagiir wa mishkaat lmasaabix wagayrihima وعn أbي أmامة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم qاal fضل الcاalم عlى الcاabد kafضlii عlى أdناكم qofka caalimkiihi fadliga uu ka leeyahay qofka caabidka ah ee cibaadaysta een cilmiga aan lahayn ka fadlii fadligayga oo kale weeyaan calaa adnaakum qofka idinku liita qofka ummaddayda ugu darajo yar saan uga fadli badnahay ayuu uga fadli badan yahay qofka muxua qofka caabidka ah ama ka fadlii calaa adnaakum yani asxaabtayda asxaabtayda qofka ugu darajo yar saan uga fadli badnahay yuu isaguna uga fadli badan yahay yani kolley farqi weyn baa udhexeeya weeyaan uma qaala rasuulu llahi sala allau alay wala slam markaasuu haddana rasuulka alle wuxuu yidhi cina allaha wamalaa'ikatah alliya malaa'igtiisiiba wa ahla asamaawaati waalard makhluuqaadka cirka jira iyo makhluuqaadka dhulka joogaba xataa annamlata fii juxriha xataa qudhaanjada godkeeda ku jirtaba ha ahaato wa xataa alxuut mallayga biyaha ku jira ha ahaadee la yasalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayr waxay ku salliyaan qofka bara dadka khayrka bare wax wanaagsan u sheega si fiican wax u tacliimiya kaasay intaasoo dhani ku salliyaan alle subxaanahu wa tacaala waa u naxariistaa makhluuqaadkiisuna waa u duceeyaa xataa shimbiraha xataa dugaagga libaax iyo waxyaalahaasa yaqaano oo u ducaynayo allahu hebel u naxariiso allahu hebel dambigiisa dhaaf allahu hebel khayrsa waa yaqaanaan makhluuqaadkaasa yaqaan makhluuqaadka alloo dhan baa marka ku shuqlan ducada isaga u ducaynayaan mallayga biya badda ku jira shimbiraha hawada duulaya dugaaga duurka ku jira muxuu ahaaye xasharaadka godadkooda ku jira waxaasoo dhan ayaa u ducaynaya qofka dadka khayrka bara rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعn أbi الdardaaءi radي allahu عanhu qaala samictu rasuula اllahi slى الlaه عalيه alي slm yaquul man salaka طariiqا ybtagii bihi cilman qofkii qaada jid oo uu ku raadinayo cilmi ku raadinayo jidkaasoo ama jid xisiya ah waa inuu meel ka yimaado meel kale u aado cilmi ku soo baranayo ama qof caalimaho masale uu soo weydiinayo uu aado ama uu yahay maxaa dariiq xis macnawiya uu yahay waa inuu baxsi samaynayo oo kutubaha ka raadinayo oo baaritaan uu samaynayo weeyaane sahala allahu lahu alla wuxuu u dhibyeeleeyaa dariiqan ila aljanna jid xagga jannada u qaado oo jannada uu ku galo yaa isagana alla u dhibyeeleeyaa marka jidka jannada lagu galaana waa camal weeyaan camal baa alla u furayaa wa ina almalaa'ikata la tadacu ajnixataha liطaalibi alcilm malaa'igtuna hoos bay u dhigtaa baalasheeda qofka aalibilcilmiga ah ridan bimaa yasnac raalli ahaansho ay raalli ka tahay waxa uu samaynayo dalabka cilmi dalabkiisa si ay raalli uga tahay ay baalasheeda hoos ugu dhigaysaa oo ay jeceshahay maxaa waxa uu samaynayo waina alcaalima la ystakfiru lahu qofka caalimka ana waxaa u duceeyo dembi dhaaf alla u weydiiya man fi الsamaawaati waman fi اlأrض inta cirka joogta caalamka culwiga ah iyo caalimka sufliga ee dulka joogo dhan baa u duceeyey xataa alxiitaanu fi lmaa xataa mallayaalka biyaha ku jira wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib fadliga uu kaleeyahay qofka caalimka iyo qofka caabidka ah qofka isagoo faasiqa eh caabidna aan ahayn jaahilkana isaga iskaba dhaaf qofka ahlu khayrka ee cibaadada jecel ee khayrka jecel ee cibaadaysta cibaadada ku shuqlan laakiin aan cilmiga lahayn qofka caalimka iyo walow cilmigiisa camalkiisaasu waxba xoogaa haystaba camal yaraadee laakiin ilaa ilaa waa inuu yahay kii cilmiga wax kaga camal falee calaa saa'iri alkawaakib ka fadli lqamar dayaxa ziyaadad iyo dheeraadka u ka leeyahay siduu uga nuur badan yahay oo kale weeyaan calaa saa'ir alkawaakib xidhiga intooda kale wa ina alculamaaa warasatu alambiyaa culammaduna waa dhaxaltooyadii ambiyada alla ambiyadii alla dhaxleen wa ina alanbiyaaa lam yuwarisuu dinaaran walaa dirhama ambiyadii allana ma ayna dhaxal siinin oo ma ayna ka tegin oo lagama dhaxlin dinaar iyo dirhamtoona dahab iyo fudbatoona lagama dhixin lagama dhaxlin wainamaa warasuu lcilma waxay dhaxal siiyeen ummaddooda uga tageen cilm faman akhadahu qofkii cilmigaa qaata oo barta akhada bixadin waafir nasiib weyn buu qaatay oo miiraafkii nebigiisa sala allahu alayh wasalam buu qayb alla qayb weyn ka qaatay rawaahu abu daawuuda watirmidiy soomaalidu waxay yidhahdeen qofka ay ku sheegayaan inuu qof maxruuma ah iyahoo nasiib daran waxay yidhaaheen waa qof dhaxalkii awowi ka qaday qofkaas waa qofkii sidaas oo kale noqda waa nin dhaxalkii awowi ka qaday oo kale waxa ayaan daran marka dhaxalkii nebigiisa qofkii ka qaday ya ayaan daran marka ambiyada aleh alayhim asalaatu wasalaam cilmiga ummadooda uga tageen cilmiba alle ku soo dejiyo cilmigii bay iyaguna ummadooda ku nashriyeen ay bareen cilmigii qofkii wax ka helaayo qayb weyn buu qaatay qofkii wax ka waayaana waa maxruum weeyaan marka waa qof aan ayaan lahayn oo nasiiba aan lahayn weeyaan rawahu abu daawuud oo tirmidi waa a weeyaan xadiidun صaxiix saxahu albani fi saxiix jaamic sagiir waxaa sheeko lagu sheegay abu hurayra radi allahu canhu yaa maalin suuqa usoo baxay isagoo masjid ka soo baxay markaasuu dhawaaqo markaasuu uri yaa ahla suuqi maa acjazakum hada miiraaثu nabiyikum salى اllahu alيه waslm yuqasamu fi lmasjid wa antum haahuna nacadsanidiina dadkiina suuqa joogow dhaxalkii nebigiina sala allahu alيyه wali slm masjidka lagu qaybinaya markaas idinkuna halkan joogta dadkii baa yaacay marka dee jaahiliinta ahay waxay u maleeyeen nebigu sala allahu alayh waali wasalam khasnada maal ahoo ka tegay in masjidkiisa lagu qaybinayo markaasay galeen marka waxaan arkeen dad say arkaayeen doonayeen bay ka waayeen markaasay soo noqdeen abu hureyra yidhi maxaa abu hureyra noo lugeysay markaasuu yihi maxaad aragteen waxaan aragnay ba dad qur'aan aqrisanaya iyo dad cilmi aqrisanaya iyo dad tukanaya iyo dad cibaadaysanaya un baan aragnay wax maalahoo la qaybinayo ma anaan arag markaasu yihi hal taraka nabiyukum sala allahu alay slam ilaa haada miiraadka nebigiina waxaas waxaan ahayn buu ahaa kaasuu ka tegey marka miiraadka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu ahaa ambiyo walbaba dhammaantoodba sidaasay ahaayeen waxay ahaayeen cilmi bay ka tegayeen mooyaane maal mayna ka tegayeen ka tegaynin sidaasna macnaheedu ma aha inayna ambiyada alla calayhim salaatu wasalaam maal ayna lahayn ee maal waa lahaayeen qaarkooda waxaa weeye maalkooda sadaqad ummadooda udhaxaysu ahaa sadaqad ummadooda udhaxaysu ah sidii aan ku soo marray xadiidkii muxuu ahay nabiga alayh salatu wasalaam dhaxalkiisa ka warramayay oo ninkii seedigiisa ahay juwayriya walaalkeeda ahaa radiallahu canhu uu ka warramayey wuxuu sheegay nebigu sala allahu alay wasalam inaan wax kale aanu ka tegin ilaa hubkiisii iyo baqashiisii iyo dhul uu ummaddiisa ku sadaqaystay oo fuqaradii iyo muxuu ahay ku sadaqaystay masaakiintii iyo musaafiriintii ku sadaqaystay mooyaane ayb marka anbiyaa ullahi calayhim asalaatu wasalaam maa lagama dhexli jirin amaa zakariya hadalkiisii uu yidhi hablii fahablii min ladunka waliyan yariunii wayariu min ali yacquuba wajcalu rabbi radiya oo alla u sii wiil oo idhaxla uu macnihiisu u ahaa ma aha macnihiisu inuu maal inuu ka dhexlo u rabay ee inuu nebinimada iyo muxuu ahay madaxtinimada xagga diinta uu ku yahay imaam buu ka ahaa masjidu bayt اlmaqdis inuu ka dhexla ayuu rabay oo alle u weydiistay sulaymaanna sidoo kale u ahaayo kolkuu alla leeyahay warita sulaymaanu daawuud wuxuu ka dhaxlay marka boqortooyadii iyo nebinimadii iyo diintii buu ka dhaxlay mooyaane maalka ma aanu dhaxlin wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اlه alيه wali wslam yaquul nadara allahu imra'an samica mina shayئa alla ha nuuriyo wejigiisa ha nuuriyo qof oo wax naga maqlay faballagahu oo dadka sii gaadhsiiyey kamaa samicahu sida uu maqlay wa ruba muballaqin badanaa qof la gaadhsiiyey oo qofka maqlay uu sii gaadhsiiyey awcaa oo ka faham badan min saamican qof maqlay badanaa laga bari baa laga badi bay yidhaha soomaalidu rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu صaxiix huwa kama qaala xadiidku صaxiix weeye صaxahu اlalbani fi صaxiix jaamic الصغيir وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم man suئila can cilmin fakatamaه qofkii cilmi la su'aalo oo garanaya oo qariya uljima yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa lagu xakameeyaa bilijaami min naar xakamo oo dab ah bir xakamo oo naar ah baa lagu xakameeya afka loo gelinayaa afkii uu ku hagraday cilmigii alla uu baray inuu khalqiga alle uu ku gaadhsiiyo oo ku anfaco yaa xakama bir afka looga gelina naara looga gelinaya rawaahu abu dawud وtirmidi waqala xadiiثun xasan xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix اjaami waxaa jira marka riwaaya kale iyaduna waxay leedahay man katama cilma min ahlihi uljima ywma qiyamati biاljaami min naar waa riwaayat ibn mascuud iyadu sidaasay leedahay isaguna صaxiix weeyaan صaxiix jaamic صagiir iyo taxdiir الsaajid can itiqaadi qubuuri masaajid xadiid meelahaas ku takriijiyay sheekh اlalbani waa isaguna waa saxiix marka cilmiga qarintiisu marka ay leedahay dembiga weyn ay leedahay shuruud bay leedaho ta shuruudeeda waxaa ka mida in la weydiiyo ama loo baahda isaga haddii marka isaga aan la weydiinin waxaa la sheegay inayna kolka waajib ayna ku ahayn cilmiga sheegitaankiisu oo kaana waxaa laga fahmay su-iidan uu leeyahay mafhuumkeeda waa laga qaadanayaa xadiidkii ninkii salaada hadlayn jirayna isna waa laga qaatay nebigu sala allahu alayh waali wasalam ilaa uu horta su-aalo ma aan u sheegin cilmiga ee wuxuu dhahayay ma aadan tukanin orsood ma aadan tukanin orsood kolkuu yidhi sidaas aan ahayn ma aqaanina ii sheeg kolkaas uu sheegay may kolka hore maanu ku bilaabin kanna wuxuu leeyahay qofkii la su-aalo cilmi oo qariya shardiga labaad waxaa weeya shardiga ay ibnu mascuud ay sheegayso oo qofkaas waa inuu qof ahl u yahay u yahay u qalma cilmiga amaa qof aan cilmigaaba aan u qalmin qofka cilmiga u sheega waxa weeya waa la dhihi jiray ka duran calaa khinziir nin wuxuu la yahay qofka cilmiga dhiga cinda gayri ahlihi qof doofaar u xidhay silsilad dahaba u xidhay oo doofaar qurqurxiyey ayuu la yahay cilmiga marka in la ihaaneeyo oo la duleeyo oo yaa suuqa iyo meelahoodaas iyo lagaga sheesheekeeyo oo loola taga iyona ma ay ahaa cilmiga waa in la sharifaa la darajeeyo la ciseeyo ahalkiisana in laga qariyo ma ay aha middaa shardiga kale waxaa weeyaan in qofkaasu uu yani muxuu ahaaye waxaa laga wadaa yani qofka inuu ahal yahayna inuu fahmi karo oo ku camal falayo oo u qalmo midda kale saddexaadna marka waxay tahay inuu qofka mafsada aan laga baqayn mafsada inaan laga baqaynin mثلا iبن cabaas radي الlahu canهuma yaa waxaa la sheegay inuu u yimid nin oo rabo inuu qof dilo waa gartay marka iبn cabaas marka wuxuu weydiiyey wuxuu yihi qofkii qof dilaayo tooba ma le tooba ma laga aqbalaya markaasuu lagama aqbalayo marka qofkii aad ka baqayso inuu cilmigaa haddaad u sheegto si xun ugu isticmaalo si xun inu ugu isticmaalo waa in laga qariyo waxaa zamanadan tadana waxaa dhacday kuwa xukaamta ظaalimiinta ee duqaata ah kolkay dadka muslimiinta ahee rijaalu saxwa ah iyo ducaadda iyo ay qaqabtaan ee ay rabaan inay ciqaabtooda qeyl u helaan bay aan muxuu ahay sariix aan ahayn bay rag culimada u weydiinayaan markaasay u fiqyoonayaan oo marka kolkaasaa ah marka cilmigoodii mafsado badan ay ka dhalanaysaa qaar baa goortuma laga sheegay orataan sidaa moodayna ma anaan u sheegnayn waxaa taasoo kale iyaduna ah alxasan albasri raximah llah yaa wuxuu maqlay maalin xajaaj ninkii alxajaaj ibnu yuusuf itaqawi la jiray imaam aamirka daalimka ah ciraaq xukumayey oo maalin khudbaynayo oo leh waxaad idhahdaan xajaaj muxuu ahay waa dhiigyacab oo israaf buu ku sameeyey dadka socon buu ciqaabaa baad ileedihiin waa kanoo anas ibnu maaligna wuxuu iga sheekaynaya rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam inuu dad gacmaha googooyey oo lugaha googooyey oo indhaha ka riday oo markaasoo xasan albasri oo maqlaya baa wuxuu yihi wadidtu annahu lam yuxadisu bi waxaan jeclaan lahaa inaan u sheegi lahayn marka nebigu sala alla alay slam dad mutay buu ciqaabay oo nimankii budhcadda ahaayee ee muxuu ahaaye iyagu oo jiran oo calool waaweyn oo intay yimaadeen madiine ay yimaadeen oo uu geeli zakada oo meel daaqayey oo nin uu la joogo raaciyih uu la joogo intuu u geeyey oo yidhi caanaha ka cabba oo kaadidiisa cabba oo ku qaras baxa kolkay qaras fayoobaadeen ee caafimaadeen intay raacigii dileen oo si xun u dileen oo indhaha ka rirideen geeliina qaaday marka goorta dambe kolkii lasoo qabtay iyagana abaalkoodii la mariyey oo aayaddii soo degtay lagu dabaqay kuwaasuu nebigu sal ly slm sidaa u galay marka laakiin kankadu marka taasuu xujo ka dhiganayayo waa ka rasuulkuba sidaa wuxuu wuxuu ciqaabay buu leeyahay sidaa si ka kuloo wax loo ciqaabi kara miyaa jira anu halkaaba maba gaadhsiisino ciqaabteeda waa dil iyo iskacaadi iyo xidid iyo waxyaalahaas weeye ugu qiil banaysanayaan marka marka qofka sidaas oo kale ah ee cilmigii looga baqayay inuu fasaad ku banaysto oo dulmigiisi iyo waxaan uu samaynayo uu ku mxua ku sharciyaysto waa in laga qariyaa kaas oo kale waa in marka qofkaan wax ku weydiinaya xaalkiisa aada ogaato oo markaas bal qofkan kadu cilmigan aad u sheegayso si ugu camal falay iyo wuxuu ka damacsan yahay iyo adoon u fiirsan aada iska tuurin وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه ila ليصيب به garada من الدنيا لم يجد عرف aljannati يوم alqiyaama yacni riixaha qofkii barta cilmi oo cilmiga lagu dalbaa wejiga alla lagu bartay all loo bartay ee lagu alle ee cilmulshariico ah ee jannada lagu gala oo aan u baranaynin ilaa inuu ku helo magsab adduunyaa inuu magsab adduunyaa ku helo mooyase kale aan u baranaynin inuu ku shaqaysto inuu dadka muxuu ahaaye agtiisa sumco iyo kaga helo iyo maal iyo jaah iyo kaga helo mooyo wax kale aanu baranaynin maalinta qiyaamaha ah jannada carafteedana ma helo jannada wuxuu kale iska dhaafe carafteedana ma helo waa ahlunaar marka waa muraay yacni riixaha wa rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waxaanu ku iman doonaa waa sa u sheega xadiidku saxiix weeyaan wuxuuna ku iman doonaa alf wa sitmiya وacishriin ayuu ku iman doonaa waصaxaxahu sheikh اlalbaniyu fi صaxiix الجامع الصغير وغيره waxaa xadيidka kale wariyey أحمد iyo iبن maaجة iyo xاakimna waa wariyeen وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma qال سمعت رsuuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم يقول إن الlaha laa يqبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس alla سubحaanaه وataعaalى cilmiga kuma qaado siibid uu dadka ka dhex siibo ilo siiyo xabadkoodii uu ka dhex saaro kuma qaado intay barteen dabadeed sida cilmi kuma qaado yani wuxuu weeyaan aakhiru zamaan marka la gaadho cilmiga waa la qaadayaa qur-aankana waa la qaadayaa dadku iimaankana waa la qaadayaa dadku jaahiliin kufaar ah yay isugu soo harayaan marka cilmigaas marka la qaadayo ma aha macnihiisu in qofkii cilmiga yaqaanay laga qaadayo sida aan ammaanada ku marray xadiidkii xudayfa waxaan kusoo marray ammaanada in dadka qalbigooda laga qaadayo qofkii isaga oo seexday oo hordii horday un ammaanadii huf laga siinayo cilmiga marka isaga saa laguma qaado ee see lagu qaadaya waxa weeyaan walakin yuqbad اlcilmu cilmiga waxaa lagu qaada mise yaqbid اlcilma cilmiga wuxuu alla ku qaadaa biqabdi اlculamaa culamada qaadideeda culimada alla subxaana watacala nafta ka qaadaya culimadu nafta ka qaadaya xataa idaa lam yubqi caaliman marka aanu caalim keliyana uuna reebin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan juhaala madax jaahiliina oo mashaayikh ay ka dhiganayaan oo sheekh hebel iyo macalin hebel iyo waxa ay ku sheegayaan xaaji hebel magacyo waaweyn u bixinayaan miyay samaysanayaan fa su'iluu waa la su-aalayaayo mas'aladaas ka warran baa la dhahayaa sheekh hebelow faaftaw bigayri cilm cilmi la-aan bay wax ku fityoonayaan way xishoonayaanoo marka raggii ziyaaradii kusii jiray sheekha ku dhihi jiray miyaad ku dhihi kartaa ma garanayo saasay dhahayaan markaasuu wax iska sheegaya fadalluu waadalluu markaasay lumayaan oo dadkana ay luminayaan muttafaqun calayh saasuu marka dadku noqon doonaayo jaahiliin hal mas'ala wax yaqaana xataa wax shahaadoodu ma tusaxayaan aanu aqoonin bay noqonayaan hoos buu cilmigii iyo iimaankii iyo ammaanadii iyo wax waliba wanaagiiba usii socdaano si yaraan si yaraan ilaa goorta dambe eber laga gaaro muttafaqun caleyh marka sidaas waxaa weeyaan intaa waqtigaa aan la gaadhin qofkii alla wax barayo wixii alla uu baray waa inuu fidiyaa oo dadka uu baro dadkuna cilmigii cilmiga ay aad iyo aad u daryeelaan cilmiga dhegaysigiisa iyo barashadiisa iyo ay aad iyo aad u daryeelaan intay cibaadooyinka kale isku dhibayaan in ka badan ila isagoo in afdal cibaadaat weeyaan isku dhibaan oo marka ay wixii ay u baahan yihiin ee maciishadooda inay u shaqaystaan ay uga baahan yihiin markay xasiliyaan ee wadiifadoodii yoomiyada ahayd iyo gutaan xagga risqiga kasabkiisa waqtigooda intiisa kale oo badankiisa waa inay ku dhammaystaan ooqaada yalay markaa nasanayaan raaxaysanayaan mooyaane cilmi barashad cilmiga wasaa-ishii lagu baraynayay in alla waa sahlay hadda oo teknolojiyada cusub qofkii uga faa'idaystay cilmi barashadiisa aada iyo aad bay marka si dhib yar ugu soo gaarsiinaysaa ashriطada iyo mxuha idaacaadka maxaqaal idaaca iyo waxaa jira ha u banaadeen afafka carabiga haw u badnaadeene muxuu ahaye cilmiga diiniga iyo qur'aanka iyo uun maqaalaadka iyo muxaadaraadka iyo kutubaha lalaqisaayo iyo fataawada culamada iyo waxaasun had iyo goor laga soo tabiyo oo saacado badan soconayo qofkii marka mxu maxadadaa intuu intuu intuu daaran lahaa meelo heese iyo waxyaalahaas iyo uu ka dhegdhegaysanayo iyo warar beenbeeni iyo waxyaalaha uu ka dhegaysan lahaa iyo sheekooyin iyo kujaarta iyo waxyaalaha ka dhegaysan lahaa maxaqa sidaas intuu idaacadiisa geysta iska dhegaystaayo waa heli karaa qofkii iibsada ashritada cilmiga ee afow hadba uu garanaya iyo uu ku iibsado oo uu dhigto xataa haweenka hadday muxuu ahay badbaqooda ay kolkay jikada ku jiraan intay jihaas yar oo agtooda ay dhigtaan ay daartaan wax noocaas oo kaleoo oo naafica yay heli karaan qofka kolkuu seexanaya sariirtiisa ku nasanaya sariirta dhinaceeda inuu dhigto isagoo iska marka iska qabo iska dhib yar ayuu cilmigii cilmigiisi dhibyar eh, muxuuha ah, ku baran karaa laakiin waxa weeyaan qofkii marka dee isagoo aan iskaba xil saarin ee waxbaraba aan isdhihin qofkaasu marka waxaa weeyaan isagaa isgabay isagaa hawshiisa kasoo soo dhex waayey isagaa looga baqaa xadiidkii abu muusa alashcari radi allahu canhu kii aan ku soo marray ee aan iskaba xil saarin muxuu ahayey cilmigii rasuulka ala sala ly slam oo alle ku soo dejiyey inuu noqdo kitaabu xamdi اllahi tacaalى wa shukrihi qaala allahu tacaalى fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun igu shukriya oo hayga kufriyana marka kufrigana kufraanka nicamkii baa laga wadaayo nicmooyinkayga muxaa caddeeya oo ha iga kufrin yani hadiina oo hadiidina oo ha qarinina imooyinka qaala allahu tacaala walain shakartum laaziidannakum haddii aada shukridaan oo nicmooyinka an idin aad ku shukridaan waan idin kordhinayaa wa qaala tacaala waqul alxamdu lilah waxaad dhahdaa alxamdu lilahi dheh wa qaala tacaala wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ahlu jannuhu sheegaya alla barigooda waxaa ugu dambeeya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ay yidhaahaan kolka hore wuxuu sheegay inuu dalabkooda uu yahay subxaanaka allahuma dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma dalabkooda ay wax ku dalbadaan waxa ay ishtiheeyaan naftooda eh sharaab iyo طacaam iyo waxaas ah markay ishtiheeyaan waxay dhahayaan subxaanaka allahuma gambaleel ay garaacaan iyo sacbeen sacbeen iyo qaylo ay qayliyaan iyo kicid ay kacaan iyo raadsadaan iyo intaa midna ma ah subxaanaka allahuma keliya ku filan subxaanaka allahuma kolka yidhaahaan wixii ay rabeen oo jaahis ah hortooda diyaar oo siday naftooda rabtay ah ayay helayaan kolka markay shayga ay eh, ku nicmaystaan oo cuntadii iyo cabidii wuxuu ahaa marka ay ku intifaacaan kolkaasi waxay ku khatimayaan dalabkooda inay yidhaahaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka xamdiga alle subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa loogu xamdiyo waa mid soconaya xataa jannada ku soconayo oo ila nicamtiisu hadiigoor waxaa way mutawaatira weeyaan oo mid go-aysa ma ahaen wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam utiya laylata usriya bihi waxaa loo keenay habeenkii la guuriyey biqadaxayni min khamrin wa laban laba hadhuub oo khamri iyo caana ah loo kala keenay fa nadara ilayhimaa waa isu fiiriyey faأkhada labana caanihii buu qaatay faqaala jibriilu salى اllahu عalayhi wasalam jibriil baa wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii hadaaka lilfitra mahad waxaa le allihii kugu hanuuniyey fitrada fitrada saliimada iyo islaamnimadii iyo istiqaamadii kugu hanuuniyey walow akhadta alkhamra haddaad khamrada qaadan lahayd gawat ummatuka ummaddaadu waa lumi lahayd rawahu muslim marka haddiise marka alle uu caanihii inaad qaadato alle uu kugu hanuuniyey caanuhuna ay tusinayaan cilmi iyo khayr iyo toosnaan iyo ay tusinayaan waxa weeye inaa ummadaadu toosnaanayso oo had iyo goor ummadaada aan laga waayinin daa'ifa xaqi ku taagan oo intii ka soo horjeedsataayo muxuu ahaye oo ku diidaayo oo kula colowda ayna waxba ka gurayno iyadoo mansuuro ah in laga helaayo inaan ummadda qofna ka dallucanayna dee marka ma ahayn rawahu muslim xadiidkan marka jibriil calayhi salaam kolkii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam alla uu waafajiyey sidii xaq ahayd ee khayrka ahayd alla uga xamdiyey marka qofku ma aha nicmadu isaga oo helo un keliya isaga shaksiyan u taabata un inuu ku xamdiyeeye ta walaalkii oo helan isagana inuu ugu xamdiyo weeyaan ilan dadka muslimiintahu waxaa weeyaan waa dad isku hal qof oo keliya isku ah si aan hadda ka hor nusuus aan ku soo marray marka tanna waxaa la mida xadiidkii aan soo marray ee rasuulku sala allau alيyh wali wasalam wiilkii yaraa ee yahuudiga ah u adeegi jiray markuu booqday ee wiilkii uu islaamay waa kii muxuu ahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam baxay isagoo alle uga xamdiyeeye oo leh alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar allihii naarta ka badbaadiya mahadleh ukuwada islaamiyaday marka taasu ka mid tahay wa canhu radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali wslam qaal kulu mri'in dii baali laa yubda'u fiihi bxamd illah alxamdu lilahi fahuwa aqطc xadiiثu xasanu rawahu abu dawuuda wagayruhu saasuu leeyahy waa xadiid xasana buu leeyahay alimaamu abu yaya abu zakariya النawwi radي allahu taعala canhu وarضaah waxaana wariyu leeyahay abu dawuud iyo غayrki غayrkaas oo waxa weeyaan waa ibnu maajah iyo bayhaqi weeyaan iyo cabdulqaadir الruhaawi fi اlarbaciin intaasuba xadiidka waa wariyeen xadiidkuna sidaa uu sheegay ma aha xasan ma aha waa ضaciif oo ضacafahu الshaykh اlalbaniyu fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa irwaaء اlgaliil intaasba iyo غayrkiiba waa ku daciifiyey wuxuu sabku la daciifana waxa way sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha quraة bn cabdالرaحman almucaafiri qala أxmed munkar الxadiiثi jidا wa can ibni mucin anahu ضaciif وqala abu dawuuda bacda an akhrajahu min xadiiثi qura musnada wuxuu hi rawahu yunus وcaqiil وشعyb وسعيid بن cabdالرحمن عن الزهري عن النبي صلى اه علي سلم مرسلا kuwaasa marka ku khilaafay oo raggaas o dhan baa ku khilaafay oo marka shuduud iyo ninkaas oo ضaciifa ayaa ku jira xadiidkan kale muxuu ahay abu camr ibn salaax raximah llah isagoo xasan buu ka dhigaa laakiin xasan maya xadiidku daciif weeyaan w can abi musa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal idaa maata waladu اlcabdi markuu dhinto addoonka wiilkiisu qaala allahu tacaala limalaa'ikati alla malaa'igtiisa ku yidhaahaa qabadtum walada cabdi ma qaadeen addoonkayga ilmihiisii fayaquluuna nacam fayaquul qabadtum hamarata fu'aadihi ma qaadeen midhihii qalbigiisa fayaquuluuna nacam fayaquulu markaas u dhahayaa famaadaa qaala cabdi oo muxuu dhahay markaan addoonkaygu fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjac wuu kuga xamdiye waa inaalilaystay inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun alxamdu lilah buu yidhi sidii maxaa laga sheegay maxaa curwat bnu zubayr radi allahu canh curwat bnu zubayr ayaa waxaa la sheegay inay eh, maalin waxaa ku dhacay cudur baa lug kaga dhacay nabar ah kasar iyo wuxuu ahaa mooyaane marka dhakhtaradii markay eegeen bay waxay yidhaheen haddaan lugtantadan la goynin eh, intaas hadda nabar ku yaalla aan la goynin waa sii fidayaan mara eh, jiradaas weyoo noloshiisa oo dhan bay khatar ku tahay marka lugtii baa laga gooyay habeenkaa lugta laga gooyo nafteeda ayaa dhowr wiilow lahaa mid ka midihi daar ka soo dhacay ama neef baa halaatayba riwaayaadna yidhaahaane ayuu mid intay afar wiiluu lahaa mid doon markaasuu yidhi alxamdu lilah afar adin baan lahaaye mid baa alla iga qaaday intii kale alla ii saddexdii kale alla ii afar wiil baan lahaaye hal baa alla iga qaaday saddexdii kale alla ii alxamdu lilah hadduu alla subxaanahu watacaala hadduu qaar iga qaaday adimadaydii qaar ka badan buu ii reebay hadduu wiilashaydii qaar iga qaatay qaar ka badan buu i reebay saasuu marka ugu xamdiyaya marka nicmada allah qofka ilmihiisa dhintay si ugu xamdiyayaa marka waxba yaana dhihin ehm, laba sigoodba marka ugu xamdiyaya mid waxaa weeyaan ajriga ajriga aakhare ee hadduu ku sabra uu leeyahay xamdi wuu u mutay ilmahan kada geeridiisu midda kale waxaa weeyaan nicmada alle ee ka fara badan ee ay ka tahay inuu intaa in ka badan laga yaabo inuu leeyahay abu xamid alghazali raximah llahu tacala fi kitaabkii saxiix almudin idhaaba wuxuu ku yidhaahaa musiibo kasta oo qofka ku dhacdaba waxa weeyaan waxaa jirta mid kale oo ka weyn marka waxay mudataa iyada nafteedu in alle loogu xamdiya bay mudataayo kol haddii musiibadan tado alla subxaana wa tacaala mid ka weyn isagoo heli karaa mid dantada aanu ku ridin oo mid kasii weyn aanu ku ridin alle inuu ugu xamdiyaabuu mutaa muxuu ahay nicmadan tadu xag adduunyo inay tahay xag diin inayna ahayn markuu ka fiiriyana oo iimaankiisa iyo caqiidadiisa u nabadgeshan yihiin ee xaggii xoolaha ama xaggii jirhkiisa ama xaggii warti uun musiibadu ay uga dhacda xag diineed uga fayow yahayna iyadana nicmab nicmo weeyaano marka xamdigu ku mutaa qisada hadda aan sheegayna ee wuxuu ahaa curwat ibnu zubayr qisadiisii ayaa waxaa la sheegay kolkii isagoo curwat ibnu zubayr musiibadiisaas ay cusub tahay ayaa waxaa u yimid nin u yimid muxuu ahaye hishaam ibni cabdilmalik oo kolka amiirulmu'miniin ahaa yaa waxaa u yimid nin indhale oo wejigiisa oo dhanna sankii iyo indhihii iyo kulli waxaaso dhan isku malaasan yihiin oo wax meel muuqata san iyo indhihii aan la kala garanay ninkiiba waraysa wuxuu yidhi xaalkaaga muxuu yahay oo markaasuu wuxuu u sheegay inaa abaare intay ku dhacdo oo xoolihii ka dhammaadeen oo dadkii ka dhammaaday hal awr iyo hal wiil oo keliya ay usoo hareen wiilkii iyo awrkii baan soo qaaday buu yidhi marka kolkaasaan ceel baan ku soo baxa anigoo la qaxaya ceelkii baan marka awrkintaan meel ku xidhay oo wiilkiina dusha dhigay ayaa ceelkii galaan idhi aad ka soo waraabisa kolkaas soo cabaan kusoo qabay sabiyi usoo bixiyey yaa waxaan arkayba wiilkiioo bahal inta u yimid u cunay iyo awrkiioo xadhiggii goorsaba heel foog sii cararay awrkii baan ka daba orday ka daba orday oo qaba markaan idhaheen gaadhi buu haraatay intay ugu dhuftay buu halkaa weji intu iga dhuftay oo isku wada burtay burburiy ninkii hishaam baa marka wuxuu bal curwo ninkan kale ha loo geeyo haba soo tusa kusii sabray curwa dee nin caalimahoo wuxuu ahaa taqiyahoo isaga horta horeba muxuu ahay sabirsanaaye laakiin wuxuu tusinayaa inuu inuu jiro dad ka musiibo weyn dad ka musiibo weyn inay jiraan baa ha arka soo tusiya ninkan kale ugeeyo bu marka saasuu alle ugu xamdiyaya o inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuna u dhahayaa fayaqulu allahu tacala markaasu alle wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii baytan fi ljannati wasamuuhu bayt alxamd rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waana xadiidku sidaa u sheegay weeyaan xadiidku xasan weeyaan waana waxaan kusoo marrayna tiscu miya itnain وacishriin baan kusoo marray saxaxahu الsheikh الألbani fi صaxيح الجamiع الصغير وsilsilaة الxadiiث صaxiixa وغayrih وعan أنس رadي الله عanهu qaal qaala rasul الlah صلى اه عlي sلم in allaha la yarضى can الcabdi addoonku alla ka raali noqda yaakulu inuu cuno alaklata hal mar inuu cuno fayaxmadahu calayha aw yashrabu sharbata fayaxmadahu calayha rawaahu muslim isagana waan soo marray oo boqol iyo afartan isagoo lambarkiisu yahaan soo marray kitaabu salaati cala nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam salliga lagu saliyo rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam lagu saliyo fadliga uu leeyahay kaasuu kana kaga hadlaya qaala allahu tacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi waslimuu tasliima halliya malaa'igtiisuba way ku salliyaan nebigiisa nebigay ku salliyaane dadkiina mu'miniinta ahow idinkuna ku salliya oo salaama salaam weyn salliga nebiga sala allahu alayh waslm marka qiimaha uu leeyahay aayaddan kaliya ku filaan lahay da wax kaleba lagu darin oo dadka mu'miniinta ahee ku salliyayana sharaf weyn u ahaan lahayd maaha inuu nebigu sal ly slam uu ducadooda iyo u baahan yahay maaha iyaga sharaf ay u tahay adduunka ah iyo ajri aakhiraba ay u tahay marka waxaa weye midda ugu horraysa horta hore alle wuxuu ku bilowday isagii iyo malaa'igtiisu inay ku salliyaan buu sheegay mu'miniintana markaas waxa alle iyo malaa'igtiisu ay sameeyaan inuu sameeya yidhaaho oo ay isku shabahaan alle iyo malaa'igtiisu isku shabbahayo oo alle marka taas uu iyaga ku sadexeeyey waxay u tahay sharaf weyn bay u tahay mu'miniinta u tahay marka waajib cadiimana way tahay midda saddexaadna waxay tahay alla subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi iimaankii buu u sheegay yaa ayuha aladiina aamanu marka dadkiinna mu'miniinta ahu iimaankiinaisu wuxuu keenayaa inaad nebigiinnii sababta idinku ahaa ee alla subxaanahu wa tacaala jahliga iyo dulmaadka uu idinkaga soo bixiyey inaad ku sallidaan marka taas ugu dambaysana wuxuu yidhi taasliiman waa tawkiid marka sallimu salaad iyo salaam baa la isfaray nebiga calayh isalaatu wasalaam wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma canهuma أnahu samca rasuul الlahi صl ly slm yquul man صlىa عalaya صlaaة slى اllahu عalayhi bha cashra qofkii igu saliya hal salaad hal mar yani igu saliya alla subxaanahu wa tacaala isagana wuxuu ku saliyaa toban goor buu ku saliyaa xadiidka waan soo marray marna isagoo gaaban baan soo marray marna isaga oo dheer oo muxuu ahaye aadaanka kolkii la maqlay ijaabadiisa iyo lagu daba xidho ah labadaas goorba waan soo marray وعn بن مسعوud رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal أولى الناaس bي يوم القيامة أكثرهم عlي صلاة rawaahu التirmidiy أwlى الnaasi dadka ka iigu xigaayo ee iigu dhow ee iigu aanaysano maalinta qiyaamaha waxaa weeyaan أكharuhum calaya salaatan kooda ugu badan salli oo igu salliyo kooda igu salaad badan yaa iigu dhow iigu aanaysan oo mxua iigu xiga rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasan haakada qaala التirmidiyu raximah الlahu taعaalى xadiidkuuse xasan iyo saxiix toona ma aha xadiidka waxaa kaloo horta wariyey ibnu xibbaan baa wariyey waana daciif sababta ku daciifayna waxaa weeyaan waxaa sanadkiisa ku jira in la yidhaha cabdullahi bnu kaysaan الzuhri mawla طalxata bni cabdillaahi bni cawf lam yuwafiqhu غayr ibni xibbaan wa baaqi rijaalihi hiqaat marka ninkaasaa ku jira xadiidku waxaa weeyaan waa waa daciif weeyaan waxaa kaloo isna wariyey bukhaari fi taariikh isna ku wariyey ضعفه الشhيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أياamiكم يوم الجuمعة maalmihiina inta ugu fadli badan waxaa ka mid ah maalinta jumcadeed faأkiruu calaya min الصلاaةi فيihi ee badiya salaada aad igu saliyaysaan maalintaa jumcaha ah badiya fa ina salaatakum macruudatun calay salligiinna waa la ii bandhigayaa waa la walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh